بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحدود xuduuddii buu ku saabsan yahay xuduuddu waa jamcu xaddin xaddana luqada waxaa lagu yidhahdaa almancu sharcan ama isdilaaxanna waxaa loo yaqaanaa xuduudu cuquuba muqadara sharcan fii macsiyatin lilkafaarati can saaxibihaa wa manci alwuquuci can midlihaa waxaa weeyaan cuquuba muqadara sharcan cuquubo iyo ciqaab la qadaray oo qadar leh sharcigaana qadarka sameeyey ee wax uu aadamo la yimid iyo wax qaanuun wadci ahoo dad ay ka fikireen ma aha muqadaratun sharca cuquubadaasna waxay ku timid fii macsiyatin ay bisababi macsiya dembi la galay sababtiis bay cuquubadaa ku timid lilkafaarati can saaxibihaa qofkii ku dhacay macsiyadaasi in kafaara guud ay u noqoto ayaana cuquubadaasi loo jideeyey wa manci alwuquuci can midlihaa iyadoo kale inay mar labaad dhacdo oy soo noqotona mancin la mancinayo daraaddeed baa loo jideeyey marka waxaad garanaysaa waa cuquuba muqadara cuquubaadka dadka ku dhaca dembiga ay yeelan karaan ee adduunyada ay ku yeelan karaan ama qaadiga iyo qadaha ay ku yeelan karaan midna waa muqadar oo sharcigi baa qadaray oo laa majaala lilijtihaadi walaa liqadaa'i alqudaati waxay ijtihaadi karaan iyo fatwo ku imaana maahee waa wax muqadarahoo sharcigaa qoray oo qadaray ka xaddi zinaa wالsariqa wاlqadaf wاlxiraaba wa shurbi اlkhamri calىa ra'yin cuquubaadka muqadarada ay ka mid tahay hadduu qofku uu sariqo iyo tuuganimo la imaado waxa sharcigaa qadaray waxa la marinayo hadduu zino ku dhacana iyaduna noocuu yahay baa la fiirinayaa qofkaas ma qof oo nikaax ritay oo muxsan aha mise waa hayru muxsan isaguna qadarkiisa muqadarun sharcan waayo kadalika alqadfu qofkii xumaan iyo zina qof ku qadfoo ku sheega isagoo maqhraati haynin iyo xiraabada iyo kuwa la dagaalama muslimiinta ee fasaadka ardada ilaahay ku haya kuwa ayaguna xuduud bay leedahay ama cuquubaad bay leedahay muqadaraha sharcan ayadduna ay caddaysay ilaahay uu caddaynaya subxaanaه wa tacala inama jazaءu اladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascuna fi اlardi fasaada an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqaطaca aydihim waarjuluhum min khilaaf aw yunfaw min alard marka cuquubaadkaas ama waa litanwiic oo hadba nooca uu yahay qofka muxaaribka dagaalkiisa yay la soconaysaa ama qaadiga iyo xaakimka wuxuu arko ayuu ku marinayaa shantaa shay ama afartaa shay muqadaratun sharcan wey kuwa ayagu cuquubaadka kalena waxaa weeyaan tacsiir baa la yidhaahdaa tacsiirtu waa waxaan sharcigu uunan qadarin laakiin qofka in la edbiyo uu mudan yahay hadba wixii qaaliga ku xukumo oo u arka inay tahay zaajir iyo maanic qofka ka reebaya xumaantan ayuu marinayaa dadkuna way tafaawutuuna fii daalika way ku kala tegsan yihiinoo qof baa in la edbiyo oo la garaaco ayaa edab ku qaadan kuna tashhiir iyo in dadka hortiisa wax lagu canaantuu yaa waxba oga daran kuna qaraaba maaliya iyo dhaqaale in la saaro oo la ganaaxo ayaa xanuujinaysa qof walbaba wixii markaas lagu arkaayo inay xanuujini xuduuddina aan gaadhsiisnayn baa la marinaya haddiiba loo arko in bannaanka laiska dhaafana hadduu yahay dawil hay-aad dadka sharafta leh mararka aan mar arrintaasoo kale aan looga baranin xoogow hal mar un zalle ay ku dhacday zalladiisuna ayna xad gaarsiisnayn shardi weeye xad hadday gaadho alshariifu waalwadiicu fi tanfiidi alxuduudi sawaa way ku siman yihiin laakiin wixii aqiilu dawilhay-aati caharaatihim qofka asaga ah ee loomaqaataanka ahy mar xoogow ka dhacday waxadaan ilaahaynba u shabay ka dhacdaa baa la yidhi marka qaarkood waxaa loo arki karaa in iska asturo taas tacsiir baa la dhahaa iyaduna muqadaratun sharcan baa marka xuduud la yidhaahdaa waa inay macsiyo iyo wax dembi oo shareecadu ay xadaysay uu qofka ku imaado kadib tacriifka waxaa ku jira laba shay oo tusaaya xikmat lxuduu qisaasi aw cafwan xikmat alcuquubaat cuquubaadka qofkan isagaa la ciqaabayo ee xuduudda la marinayo sababta ama xikmada ka dambaysa maxay tahay laba xikmad baa ku jirta imaa inay tahay kafaaratun lisaaxibihaa qofkii xumaantaa ku dhacay bay waxay u tahay dambi dhaaf oo laba ciqaab iyo laba cadaab qof ilaahay iskuguma iskuguma geeyo qofkii adduunka xadda lagaga oofiyo gacantiisa la jaro ama la rajmiyo aakhare ilahi waxa uu haysta subxaanahu wa tacaala dahaara ayay u noqonaysaa waa lagu dhaafaya dembigiisa xikmada kale iyo faa'idada kale ku jirtana waxaa weeyaan mancu wuquuci can miliha iyadoo kale mar labaad inay dhacdo ayaa la diidayaa oo zawaajir baa la yidhaahdaa oo qofkii asagaha xumaantaha kuma soo noqonayo mar labaad dadkii kalena waxay leeyihin hebel waxaa lagu sameeyey waad aragtaan qof walba oo xumaan naftiisa ugu sheekeynaysay bannaankaasuu istaagayaa maxaa marka imaanaya mujtamac nadiifa oo dhibaatada iyo kharibaadii oo dhan ka badbaad nadiifka ah oo xoolihii ummaddana badbaadiyey badankii ummaddana badbaadiyey cirdigiiyo sharaftii ummaddana badbaadiyey baa imaanaysa xikmada laga leeyahaana middaa weeyaan xuduudda iyo qisaastu ilaahi subxaanahu wa tacaala maslaxo ayuu oga dhigay aadamaha kitaabu lxuduudi baabu xaddi sariqati wa nisaabiha xuduuddii wuxuu ku bilaabay sariqada iyo tuugannimada xaddeeda qofka tuugga noqda ee xoolaha dadka dhaca waxa la marinaya ee cuquubaah iyo qadarka iyo nisaabka qofka hadduu xado gacanta loo jarayo wax kasta uu xado lacanta looma jarayo nisaab baa jira wax yar bayna nisaabkaas uu ku galaa sariqa waxaa la yidhahdaa akhdu amwaali nnaasi khufyatan min xirsi lmithli xoolaha dadka oo la dhacaa la yihahda la qaataa la yidhaahdaa oo si qarsoonna loo qaato meeshii xoolaha lagu ilaalin jirayna laga qaato wax shubho ahoo qofka asagaa uu ku leeyahay xoolahaasna aysan jirin marka xoolihii hadduu si qarsoon u qaato meeshuu ka qaadana waa meelihii lagu ilaalin jiray sanduuqii buu jabsaday sayfkii buu jabsaday guryihii xidhnaa buu jabsaday guryihii gudahoodii buu galay meelihii xoolaha lagu ilaalin jiray laakiin haddii bannaankaa uu xoolo ka qaato xoolaha asaga ah sariqo iyo tuuganimo xaddeed ma gaadhayso oo gacanta loo shari mahayo le'annahu xoolo marka horeba xifdisnaa ma aha macnaheeduna maaha inuu qaadan karo inuu yahdinayo mooyaane ma qaadan karo oo dembigiisi uu leeyahay tacsiirna waa yeelan karaa hadduu sidaa xoole ku qaato laakiin xad moo yeelanayo gacanta looma jaraayo khufiya waa inay tahay wax qarsoon ay tahay waxaa baxay haddii xoolihii dadka xoog lagu qaato ama intii lala cararo la boobo oo lala cararo gacmaha ilwaha wax laga dayo ikhtilaa almukhtalis iyo almuntahib iyo alghaasib iyo kuwaasoo dhan ma baxaya kuwa ayagu gacanta lama jaraayo oo sariqa iyo tuug laguma magacaabo tan sariqada ka daran sababta waxaa weeyaan sida haalibkaa ma aha qofka inuu xoolo dad leeyahay wuxuu la arkaayo ula cararo aqlab ma aha waa wax naadir ah wax naadira ah weeyaan wax layska ilaalin karo oo layska difaaci karo yur layska dhihi karana weeye wax la arkaayo warqabtaay la dhihi kara weeye wax dacwada loo gudbin karo maxkamada loo gudbin kara weeye saas darteed bay sahlan tahay qofka noocaas ee isagoo bannaanka taagan soo bareeraa in laiska eliyo abo way sahlan tahay laakiin waxaan laiska arkaynin badan ee dadka qaalibka ah sida uu sameeyo ee qarsoodiga ah ee xoolihii dadka uu si hoose u xadaayo si qarsoon uu qaadanayo ama qalin ha ku xado ama akoonti ha ku xado ama guryihii hoosta ka jabsado ama si u yeelaba qofka asaga ah khatartiisa aad u badan saas darteed markii la helo oo maqhraati lagu helo oo arrintiisa la iktishaafo xaddiisu waxay noqotay cuquuba shadiida bay noqotay oo adag oo gacanta in la jaraa gacantaa markaa waxaa la jaraaya xaggee la jari ilaahay qur-aanka wuu lagu caam buu ka dhigay wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa gacmahooda jara marka saariqaasi gacmaha la jaraa layidha yad waxaa la dhahaa intaa sacabka iyo kafka iyo calaacasha ah ee dhudhunka iyo calaacasha u dhexaysa intaa waxaa la yidhahdaa kaf waa la yidhahdaa kafkaas yad waa lagu idlaaqaa mirfiqa ilaa jiqilka intaa ka hoosaysana ayaduna yad waa la dhahaa mankibka iyo garabka inta ka bilaabatana yad waa la dhahaa saddexdaba yad waa la yihahdaa laakiin jamhuur ahlilcilmi waxay ku xadeeyeen in waxaa la goynaya ay tahay ruskiga iyo meeshaa kafka ee xumaacunta ee kala baxa intaasaa la goynaya intoo gacantao dhan ba lama jaraayo qola kale way jiraan dhahaya mirfaqa kuwa mankibka dhahayana way jiraan gacama labada gacmood ama saariqa waxa u horeeya la jaraya waa xaggee hadduu marka u horraysa xado midigtaa la goynayaa lannahu sida qaalibkaa waxa wax qaada ee wax lagu sameeya waa midigta gacanta midigta wey dadka markaad u fiirsato inta midigta isticmaashaa ka badan inta guran ee gurta isticmaala aqlabkaa la raacay marka midigtaasaa la goynayaa walidaalika cabdullahi bn mascuud wuxuu akhriyay fii qira'atihi wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahuma meesheeda wuxuu yihi faqdacuu aymaanuhumaa midigyahooda hala jaro midigtaa la goynayaa mar labaad hadduu xadara bidixdaa la goynayaa marka saddexaad lugta midigta lugta bidixda saasaa loo jaraya wixii ka dambeeya afartaa waaxood markii la gooyo hadduu tuuganimada sii wado oo waxaa la yidhi gacan qaadid badatay oo tuuganimo badatay haddii la gooyana gumudkaa dhaqdhaqaaqa layidhi gumudka ayaa dhaqdhaqaaqa afartii waaxood wuxuu la gooyo waa wuxuu barto ku aafaysan yahaye yuu xoolihii dadka haddana xadaya oo xanji wuxuu ilaamiy wuxuu isku dhadhajiye koolla wuxuu soo dhajiyaba wuxuunbuu sameynoo kusoo dhajisanoo sibuu xadi marka tacsiir baa soconaysa la dili mahayo waa la tacsiirayaa tacsiirtaasa ku soconaysa idbin iyo wax kala lagu wadaya dayb baabu xaddi saraqa wa nisaabiha nisaabkana waa inoo imaan doonaa intuu yahay iyo qadarka ugu yar ee qofka hadduu tuuganimo la imaado gacanta loo goynayo qaala xadaanaa yaxya binu yaxya waisxaaq bn ibraahiim alxandari waibn abi cumara maxamed binu yaxya wlafdu liyaxya qaala ibn abi cumar wuxuu yihi xadaanaa waqaala alaakharaani akhbaranaa sufyaan ibnu cuyayna ibn abi cimraan can الzuhriyi maxamed bn muslim can camra binti cabdiraxmaan bni ascad bni zuraara can caaisha um اlmu'miniin radia allahu canha sidiiqa ibnat binta sidiiq qaalad waxay tihi caaisha kaana rasuulu اllahi sala اllahu alayh wali wasalam rasuulka wuxuu ahaa yaqdacu kii gooya asaariqa qofka saariqa ee tuugga ah fii rubci diinaar diinaar afar loo qabiyo meeshii wax dhan hadduu xado fasaacida iyo ka badan intaasaa gacanta loo goynayaa rubcu diinaar diinaar rubciis diinaarka mihqaalka dahabka ah ayaa diinaar la yidhahdaa mihqaalka asaga ah waxaa lagu qiimeeyaa xagga garaamka dahabka markii garaam loo qaybinaayo waa arbaca garaamaatin wa rubcu garaam wey afar garaam iyo rubuc wixii gaadha afar garaam oo dahab ah iyo rubuc garaam afar loo qeybay meeshii wixii gaadha waa nisaabu sariqa qofka asaga ah cafwan waa diinaar baa ujeeda waa dinaarkii horaan taaganna waa ka sokeeyaa nisaabku waa ka yaryahay diinaarkii u horreysay rubciisa intaan la gaarin ayaa waxaa nidhi waa afar garaam iyo rubuc weeyaan waa dinaarkii afar garaam iyo rubuc weeye dayib afar garaam iyo rubucaas rubuciisa marka rubuciisa meequu noqonayaa oo nisaabu sariqa ah waa hal garaam iyo rubucurubuc hal garaam iyo rubucurubuc weeyaan marka hal garaam oo dahab ah wax gooya iyo rubucu garaam kiisaa rubciisa rubciisa kale rubcu rubuc intaa wixii gooya qofkii xada oo shuruudii oo dhan ba ay ku dhammaystirantay si qarsoodii u xaday meesha xoolaha lagu xifdinaayay buuyuu ka qaatoo kala baxay wax shubhaha kuma laho xoolahan maxaa weeyaan xoolo caamahoo maslaxo caamao ummaddu ay isla leedahay waxaan ku leeyahay iyo waalidkay iyo weladkay iyo wax saasoo kalea ma jirto arrimaha haddayna jirin arrimahaas hadday jirin yuqdacu yaduu gacanta loo goynaya marka waxaad garanaysaa gacantii waxaa loo gooyey bimablaqi min almaali zahiid wax aad u xaqiira oo aad u yar ayaa gacantii qofka gif loo siinaya loo jaraya sababtu markaa waana meelahay ka soo galaan acdaa'u lislaam cadowga muslimiinta meelahay ka soo galaan islaamka ee shubahaadka ay ka baafiyaan ee ka afuufaan bay ka mid tahay oo qaarkood baaba waxay yidhaahdeen bacda almalaaxida abulcala almucari wuxuu yidhi yadun bihamsi mi'iina casjudin wudiyad maa baaluhaa birubci diinaarin saasuu yidhi yadun bikhamsi mi'iina casjudin wudiyad maa quticad birubci diinaarin waxaa la ogyahay gacanta haddii la gooyo xaqdarre lagu gooyo oo qof uu ku xadgudbo xaqdarrena uu ku gooyo magteedu meeqo weeye magteedu haddii dahabka laga hadlayo lacagta dahabka waa shan boqol oo diinaar waayo shan boqoloo diinaar leanno naftii qofka haddii la gooya waxay noqonaysaa alfu diinaar bay noqonaysaa alfu diinaar kun diinaar bay noqon marka wax kasta oo binu aadamka jidhkiisa marka laga hadlayo xubnihiisa wax kasta oo labalaba ah labalaba ah haddii labadiiba la gooyo diyo kaamiluu yeelanayaa oo mi miatu min alibil iyo diinaarkii oo ah alfu diinaar haddii laba wixii ah ka koobnaa badanka binu aadamka mid la gooyana nisfu diya buu qaadan nisfudiyada marka khamsumiati diinaar bay noqonaysaa khamsumiati diinaar saas weeyaan oo bini wixii labalabaa wixii hal xubin ah oo bini aadamka sida carabka oo kale ah, magti oo kaamila ah buu yeelan ama manfacadiisii carabka oo hadalkii haddii la tagsiiyo haddii la tagsiiyo ama madaaqiisii dhadhankii carabka uu lahaa haddii la tagsiiyo manfacadiisii iyaduna waxaa weeyaan diyata kaamila weeyaan wahakadaa wixii saddex xubnood ka kooban bini aadamka saddex xubnood wixii ka kooban oo uu leeyahayna halkii xubinba ulu bay noqon saddex meeloodoo meel magti bay noqonaysaa soddon iyo saddex halaad iyo hal saddex loo qeybay meesheed saasay noqonaysaa uluudiya ulu naaqa oo maalan waa sankii oo kale sanka asagaa ah, dulkaasi halkaa dul haddii qofka laga jaro soddon iyo saddex halaad weeyaan iyo ulu dulka kale hadii la karo sidoo kale inta u dhexaysa maarinka layirahda isku haysa xaajiska ahna asaguna waxaa weeye sidoo kale asagoo dhan haddii salka laga jaro oo laftaa lagu gooyana diyo kaamiluu noqonayaa wixii afar xubnood ka kooban sida ajfaanta iyo xiribaha kow iyo laba mid kore mid hoose mid kore mid hoose labada indhood waxay noqonaysaa rubucu diya midkii walbaba afar meeloodoo meel haddii la wada gooyana diyatu kaamil bay noqonaysaa diya kaamila ayay noqonaysaa wixii markaa wahaakada saasaad ku wadaysaa saasaad ku wadaysaa wixii khamsa ah wixii cashara ah matala cashara waa tobankii farood weeyaan midii walbaba cushur bay leedahay toban toban neef oo geela weeye isku darkooda boqolkii bay noqonaysaa tobankii farood ashaahid waxaa weeye marka masaladan qofkan gacantiisa haddii la gooyo shan boqol oo diinaar oo dahab ay ahaan lahayd hadduuse wax xado waxaa loo goonayaa hal rubcu diinaar rubcu diinaar diinaar rubciis ayaa markaasi ayaa oo hal garaam iyo rubcu rubcu garaam ah ayaa gacanta loo goynayaa marka mid baa yaa geliya wuxuu leeyahay waxa wax suurogala ma aha gacantii shanta boqol ee diinaareed ama kontonka neef ee geela joogtay in hal garaam oo xoolaha uu xaday loo jaro maxaa dhaxayo arrintaasi wax la qaadan kara meehe bacdu ahlilcilmi ka alqaadi cabdulwahaab almaaliki ayaa jawaabo siiyey waxaa ka mida ah inuu yidhi siyaanat alcudwi aqlaaha wa arkhasahaa siyaanat almaali fafham xikmat albaari gacantan markii ay ilaalinta iyada la ilaalinayay markii la ilaalinayay ilaalinta la dhowraya shareecada way dhowrtay oo waxay tiri ninkii iskugu dhowaada gacan bini aadam oo macsuuma shan boqoloo geela laga rabaa waa marka qaali bay noqotay waxaa raqiis ka dhigay xoolihii aadamaha markii looga maara waayey oo gacan idab daran ay noqotay oo dhaqdhaqaaq badan oo xoolihii dadka iyo dhididkii dadka aan dan ka lahayn dadka kale inay xanuujisan u taagaan habeen iyo maalinba u siqaysa raqiis bay noqotay oo rubcu diinaar bay kusoo fadhiisatay nacam cizu lamaanati aqlaaha wa arkhasaha dululkhiyaanati fafham xikmat albaari riwaaya jirta iyaduna ammaanada cizigeeda iyo sharafteeda markay aamin noqotay yaa aqlaha qaali ka dhigay dullulkhiyaana khiyaanada dulligeediibaa arkhasaha raqiis ka dhigay marka ayadu ay geed sharaf laay aheed sharaf baa loo yeelay markay noqotay mid daliil aho daliilahoo xaqiiradaho qiimaaan lahayn meel walba gelaysa xoolihii dadka aad ku xadgudbaysa gacantaa la jaray bacdu markaa acdaa waxyaalahay dhahaan waxaa ka mid ah waxay leeyihin haddii aan dhinahno gacanta ha la gooyo qofka kastoo waxado natiijada waxay noqonaysaa nisfu lmujtamac in gacmaha la guro saasl mujtamaca niskii in gacmanta la guro oo mujtamaca niskii inay dad gacan aan lacan lahayn ay noqdaan ayaa ka dhalan bay dheheen halkaa maxaad ka fahamtay in mujtamacooda niskii uu tuuga yahay mujtamacooda niskiis inuu tuuga yahay ayagii baa isku qiraaya wailaa mujtamaca muslimka sidaa ma aha hal iyo laba boqolkiiba hal boqolkiiba laba ayaa dembigaa ku dhaca walidaalika xilligii nabiga calayhi salaam wax gacanta la jaray oo tuugah waxaa weeyaan wax yar weeyaan hal iyo laba wax saasoo kalea la sheegaa xilligii nabiga sala allah alay wasalam marka kaamilkii gacanta la gooyana intii kale ee muslimiinta waasicii diinigahay alla kacabsigii lagu daray ciqaabtaa adag oo nin walba indhihiisa ku arkoon qofna loo mujaamalanaynin waxay badbaadinaysaa dadka kale gacmahoodii iyo xoolihii dadka kale intaba way badbaadayaan wax gacan la jaraya lama arkaayo marka wax gacan la gooyni la arki maayo ayb qaala xadaanaa yaxya binu yaxya waisxaaq bin ibraahiim waibna abi cumara walafdu liyaxya qaala ibn abi cumar wuxuu yihi xadaanaa waqaala laakharaani akhbarana sufyaan ibnu cuyayna can izuhri can camra camra binti cabdiraxmaan can caaisha qaalat kana rasuulu llahi sal l slam yaqdacu kii gooya saariqa tuuga fii rubci dinaar fasaacida qaala waxadaanaa isxaaq bin ibraahiim alxandali wacabdu bnu xumaydin qaala waxay dhaheen akhbaranaa cabdurazaaq akhbaranaa macmar xaa xadaana abubakr bn abi shayb xadaana yaziid bn haaruun akhbarana sulayman bn kahiir wibrahim bn sacd zuhri kulum can zuhri maxamed bn muslim bimili fi hada isnaad xadiidka waxa lamid ah ayay sufyaan ibnu cuyayna la mutaabacinayaa mutaabacadaasna mutaabaca taama weeyaan qaala xadaana abu daahir axmed bn camr bn sarxin waxarmala bn yaxya tujiibi waxadaana alwaliid ibnu shujaacin walafdu lilwaliid waxarmalah xaabaa ku jirta meesha qaaluu xadaana ibnu wahbin qaala akhbarana yunis ibnu yaziid can ibnu shihab zuhri can curwata bni zubayr iyo wa camra camra bint cabdiraxmaan can caaisha labadaba ka wariyeen an can rasuuli llaahi sala allahu aleyh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi laa tuqdacu yaddu saariqi tuuga gacanta lama gooyo ilaa fii rubuci diinaarin fasaacida diinaar rubuciis afar loo qaybiyo meeshiis waa hal garaam oo dahaba iyo rubucu rubuc fasaacida ka badan qaala waxadaana abu daahir axmed bnu camr wahaaruunu ibnu saciid ilayli waxmed bnu ciisa aaba walafdu lihaaruun axmed qaala abu daahir wuxuu yidhi ahbaranaa waqaala akharani xadaana ibnu بن cabdulahi bn wahb almasri qaala akhbarana makhramatu can abihi bukayr ibn cabdillaah can بن ibni yasaar عن can camr binti cabdiraxmaan annahaa samicad waxay maqashay caaishata oo tuxadiu warramaysa annahaa caaisha samicad inay maqashay rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu alayh waaalih wasalam oo yaquulu leh laa tuqdacu lyadu gacanta lama gooyo ilaa fii rubci diinaarin famaa fowqah diinaar rubcii iyo wax ka koreeya fasaacidantu wey markii qofka uu oo marhaati iyo caddayn loo helo markaasaa gacantii la jarayaa qaala xadaanii bishr bn xakam alcabdi marka waxaa weeyaan asagii tuugaha ee dadka ku xadgudbay ee amnigii iyo nabadgelyadii iyo ku xadgudbay inta loo teeteenaayo ee la difaacayo qofkii xoolaha iska lahaa aaway yaa u hadlaayo waa la xidhay waana la soo daayay asagoo feedho weyn oo sidii gadari iyo gugaal loo siinaayey galle iyo misaga loo siinaayey ka barraystay bannaankii ayuu imaanayo haddana feedho weyn markaasuu deena kor ka soo gelaya guryaha oo mar laba haddana intii ka badan xaabinaya marka xidhitaan la xidhay kuma fillee waa in gacanta ayada ah dhaqdhaqaaqa loo diido qaala xadaana bishr bn اlxakm alcabdi qaala xadaana cabdاlcaزiiz bn mxamedadaarawardi can yaziid bn cabdillahi bn اlhaadi can abi bakr bn muxamedi can camr binti cabdiraxmaan can caaisha radi allahu canha annaha samicad الnabiya nabigay maqashay sala اllahu alيh wasalam yaquulu leh laa tuqdacu yadu saariqi tuug gacantiisa lama jaro ila fii rubci diinaar ba loo goy fasaacida qala wxadaana isxaaq bn ibraahim wmuxamed bn muhana waisxaaq bn mansuur jamiican can abi caamir alcaqadiy cabdilmaliki qaala xadaana cabdullahi bnu jacfar can waladi lmiswar bn mahrama can yaziid bn cabdillahi bn haadi bihada lisnaadi milah qala wxadaana muxamed bn cabdillahi bn numayr xadaana xumayd bn cabdiraxmaan aruwaasi can hishaam bn curwata can abi curwa bn zubayr can caaisha um lmuminiina radia allahu canha qaalat waxay tidhi lam tuqdac lama jarin yadu saariqin tuu gacantiis fii caadi rasuulilah xilliga nabiga calaih salaam fii aqalla wax ka yar min amani lmijanni gaashaan lacagtii wax ka yar looma goynin xajafatan gaashaankaasi aw tursin ahaya waa noocuu ka mida ah gaashaanimada labaduba <clears throat> wa kilaahumaa labaduba duu amanin lacag ayay u saaxiib ahayeenoo <clears throat> <clears throat> wax qiimo leh ahaayeen qiimaheeduna waa rubcu diinaar aw alaaatu daraahim oo tasarifkeeda marka uu joogo rubcu diinaar uu joogo asal maxaa u ah waxaa lagu qiimaynayaa qofka waxado dahabbaa lala doonan asalka waa kaas qiimaha rubcu diinaarka hal garaam iyo rubcu garaam intaa hadduu kaasaa mar walba la taagnaan oo isbedelaynin xagga lacagta iyaduna alaaa daraahim baa la yidhi alaaa daraahim usuushay ka mid tahay mise waa qiimatu rubcu dinaar bay culamada isku hayaan qiimatu rubcu diinaar waaye waxadaana cuثmaan bin abi shayba lannahu alfa diinaar baa wuxuu joogay alaaa cashara dirham buu joogay alaaa cashara alfa dirham xilligaas ayadaa marka alaaa daraahim waxay u dhigantaa rubcu diinaar ayay u dhigantaa waxadaana cuثmaan bin abi shayba akhbarana cabd bn sulaymaan wxumayd bn cabdiraxmaan xaw xadaana abu bakr bin abi shayba xadaana cabduraxiim bn sulaymaan xaw xadaana abu kurayb maxamed bn اlcalaa qaal xadaana abu usama kulhm can hishaam bihada اlisnaad naxwu xadiiثi ibni numayr can xumayd bin cabdiraxmaan aruwaasi uu ka wariyey wa fii xadiiثi cabdiraxiim wa abu usama waxaa ku sugan wahuwa yowmaidin duu aman amanun majan gaashaanka asaga lacagtiisu maalintaas wuxuu ahaa duu amanin mid lacagu saaxiiba qiimihiisu inuu yahay alaaa daraahim qaala xaddaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can naaficin can ibni cumara ana rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalam qadaca saariqan tuug buu nabigu gooyey fii mijanin qiimatuhu alaaatu daraahim ay tahay qiimihiisu alaaa daraahim ay tahay ayuu jaray ayib qala xadaana qutayba bnu saciidi wbnu rumxin an layi can leyth bni sacdin xa waxadaana zuhayr bnu xarb bn muhanى qaala xadaana yaxya whuwa alqataan xa وxadaثna ibn numayr xadaثna abi xa وxadaثna abubakr bn abi shaybata qala xadaثna cali bn muslim kulhm can cubayd الlahi xa وxadaثna زhayr bn xrb qala xadaثna ismاعيل can ibni culayata xa وxadaثna abu الربيع وabu kamil qala xadaثna xmad xa وxadaثna mحamed bn raafic qala xadaثna cabdالرaزاq akhbarana sufyan can ayub الskhtiyani وأyuba bn muسى وإsmاعيل bn umayata xa xadaثna cabdالlahi bn cabdiرaحman الdarmi qala akhbarana abu nucaym xadaثna sufyan can ayuba وإsmاعيل bn umayata وcubayd الlahi وmuسى bn cqبة xaa waxadaana muxamed bnu raafici qaal xadaana cabdurazaq akhbarana ibnu jurayjin akhbaranii ismaaciil bnu umayata xaa waxadaana abu daahir akhbarana ibnu wahbin can xandala bn abi sufyaan aljumaxi wacubaydillahi bnu cumar wamalik bn anas wausama bnu zayd ilayfi kulluhum can naafic bay ka wariyeen can ibni cumara can inabiyi sal ly slam midla xadiida yaxya can malik hayra ana bacdahum qaala qiimatuhu bay dheheen qiimatuhu waxaa lagu qiimeeyey wa bacduhum qaala amanuhu lacagta marka uu joogay alaaatu daraahim bay ahayd intaas oo sanad ah bal u alimaamu muslim raximah ullah xifdiga ilaahay siiyey iyo diqada weliba xifdigaa si uu u ilaalinayo intaasoo ruwaadoo dhanba ee uu kala leexinayo kala duwaayo meeshay iskugu imaadaan iyo majmaca iyo midaarkooda uu ilaalinayo iyo xifdiga heerka uu gaarsiisan yahay fiiri alimaamu muslim raximah llahu tacaala walidaalika kitaabu salaad waxaan ku soo maray markuu riwaayooyin fara badan soo arooriyey oo sanadkooda kala hufay oo kala leexiyey oo kala leexiyey matnigiina hal meel iskugu keenay ayaa wuxuu ku khatimay hadal qiimo badan oo uu ka soo arooriyey yaxya binu yaxya bin abi kahiir alyamaani oo uu yidhi laa yusadaacu alcilmu biraaxati اljismi cilmi laguma helo oo laguma gaadho jismi loo raaxeeyey waan hurdi oo waan raaxaysan oo waan nasani oo daal iyo wax yar oo rafaada ma ogeli cilmina aan yeesho laba shay oo iskeenaysa ma aha man dalaba alculaa sahara layaali sahrii litanqiixi اlculuumi aladu lii imaam shaafici abyaadii shicirka waad garanaysaa can maliki hayra ana bacdhm qaala qiimatu bacdhm qaala amanuhu daraahim daraahim xadaثna abubakr bn abi shayba wa abu kurayb qaala waxay dheen xadaثna abu mucaawiya can axmed sulayman can abi salix samaan can abi hurayrata qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيyh ali waslm nabig wuxuu yidhi lacana nahu saariqa tuug lacanada ilahay ku dhacdo waa haddii habaar laga dhigo ama waa khabaroo ilaahay baa lacanaday qofka tuug la yidhaahdo yasriqu lbayda ukun buuxadi fa tuqdacu yaduhu gacanta loo goyni wayasriqu lxabla xarig buuxadi fa tuqdacu yaduu gacantiisa ayaa loo goynaya bal waxa uu xadaaya qiima daridiisa fiiri iyo gacantiisa sidaa uu khamaaree gacanlaan u noqday baydada ukunta haddii la yidhahdo wey marka haddii baydo iyo ukun ayna rubcu diinaarba ayna dhanneen wax qiimaaan lahayn oo dinaar ka hooseeya ay tahay baydadaas waxaa loola jeedaa waa sabab liqadci yadihi leanna qofka ah ka bilaabi mahayo inuu guryaha jabsado buruugta uu jabsado meelaha lacagtu ay fadhido uu galo ka bilaabi mahayo wuxuu ka bilaabay dabaasha irifku ka bilaabay dabaalxumada irifku ka bilaabay waxyaala yar oon macno lahayn oo taafihu arursan shilin shilinkuu xadi jeebsiid buu noqon wuxuu wada wado marka dambe wuxuu noqonayaa jibrijaan manqas weyn buu la soo fadhiisanaya marka tuuga markaa ukuntii uu xaday marka hore hadduu waxaa iska dayn lahaa waxa weyn ooma soo gudbeen ukun buu xaday waad ku badbaada wax weyn ma suu lahaa marka dambe wax gacanta loo xaabiyo gacanta loo jaro ayuu samaynayaa xarig buu xadi kadib xariggaasaa wuxuu u gudbaayaa inuu xoolo ka badan uu xado markaas gacanta loo jaraya qaar waxay dhaheen baydadan waxa weeyaan koofiyadda birta madaxa la gashado oo qiimaheedu rubcu diinaariya ka badan buu noqon karo xariguna waa xarkaha waaweyn ee sufunta iyo doomaha lagu soo xidho burrasinkeedu lagu qabto arrimahaasi qaarra yidhahdeen almuhim labada macnahooda waxaa weye waxay gaadhsiinaysaa qofka tuugga ah mar walbaba waxa uu xadi ooma dhiganto gacantiisa gacantiisa qiimaha badneed ooma dhiganto dulliga uu isbaday ee waxa uu maarata xaday iyo waxa la mariyey wax isku dhigma maaha halkan waxaa kaloo laga fahmayaa jawaazu lacni asaariq biduuni tacyiin saariq iyo tuug waa la lacnidi karaa adoon cayibin tuug waxaday haddaad arato lacnatullahi calayka ma dhihaysid bicaynihi xataa gaal baada lacnatullah calayka ku dhihi karin gaal ah laakiin si caam waad u lacanadi kartaa lacana allahu saariq iyo lacana allahu ala lacnatullah cala alkaadibiina iyo cala aldaalimiin iyo waad dhihi kartaa laakiin mid mucayana ma lacanadi kartid waromaysid inay lacnadii ku dhacday oo gaalnimo ku dhiman doono oo elunaar uu yahay waromaysid ayib laakiin sifada ayadaa dadka sameeya duuduub ahaan waad lacanadi kartaa xadaana camru naaqid ibnu bukayr waisxaaq bn ibraahim isxaaq bn ibraahim alxandali ibn rahaway wa caliy bnu khashrab kulhum can ciisa bn yunas bn abi isxaaq asabayci can axmed sulayman bihada isnaad milu hayra anahu yaquul ida saraqa xablan xarig hadduu xado wain saraqa baydatan yaa tuqdacu gacanta loo goynaya bal kudhacdeeda fiiri baabun wuxuu ku saabsan yahay qadcu saariqi saariqa iyo tuugga in la gooyo saariqi ashariifi shariifka ahaa wa hayrihi hayri shariifi oo wadiica labadaba waa la jari wanahyu waxaa la nahyi can ishafaacati in laga ergeeyo fi lxuduud xuduud qof mutaystay ee ciqaab sharciga in erge loo ergeeyo xaakimkii iyo qaadigii inta loo gudbiyey kadib lama ogola iyaduna marka xuduudda shareecada waa loo wada siman yahay alra'iis waalmar'uus alshariif waalwadiic intaba dadku way u siman yihiin xukunka sharciga qolo gaar loo saari ma jirto iyo qolo beermageeda la yidhaahdo oon shareecadu ayna qabanin ma jirto shareecadu waa u siman yihiin dadku cadaaladda shareecadeena ka mid tahay inaan dadka la kala saarin oo qof walbaba jinsiga camalkiisa la mariyo iyo waxa uu mutaysto cadaaladday ka mid tahay qaala xadaanaa qutayba bnu saciid qaala xadaana leytun xaa waxadaana moxamed bnu rumxin akhbarana leyt can bni shaab can curwa can caaisha ana qurayshan qabiilkii reer quraysheed ahamahum waxaa murjiyey oo la murgeen shaanulmar'ati almakhzuumiya naagtii reer bani makhzuum xaalkeedii allatii saraqad xadday hadda riwaayadan sariqad sariqada ayadaa noocay ahayd waxay ahayd uu kuu sheegi riwaayad soo socotaoo kaana tastaciir intay xoolaha dadka caariyaysato oy tira heblaay koob isi bakeeri isii muxuu ahaa qaaday isi hadhow markii waxay noo soo celina waxay dhihi jirtay goormaan arkay tajxad way diidaysaa markii dambaa loo fiirsaday oo makhraati loo loo samaystay tuuganimadii baa lagu xukumay gacantii baa la jaray marka calaa haada qofka caariyada hadduu diido wuxuu ergistay inuu saariq lagu magacaabay qaarka saasay qabaan qaarna waxay leeyihin maya caariyada looma goynine caariyadii ay shaqoxumadii ay caariya ku bilowday yaa tuugannimo marka dambe haddana u xuubsiibtay marka wuxuu noqday isim eh, mxua ah, laqab caan u noqday buu noqday faqaaluu waxay dhaheen man yukalimu fiiha rasuula allahi sala allah alay slam yaa nabiga gabadha nagala hadla nabiga nagala hadla fiiha fii shaaniha gabadhan xaalkeeda gacanta yaa la goynine waa gabadh reer quraysha ah, oo banu maqzuuma gacantii baa la jari ayadoo gacantii midigteedla oo bidix besag uun taagtaagaysa ayaa la arki ummaddii kale nagu ceebeen oo gabadhiina tuugadeedna dhihi reer tuugaadtiina dhihi saa darteed arrintan nabiga calayhi salaam aan yaa nagala hadla arrintii waxay ka dhigayeen wax shaksi ah waana xugun alle oo caama nabigu inamaa huwa qaasim xukunkii unbuu qaybinayaa rasuulka calayhi salaam ee xukunka ilaahay baa iska leh faqaaluu waxay dhaheen waman yashtari'u yaa ku dhiiran kara calayhi nabiga ilaa usaamatu usaamo mooyee wahadaa min fadaa'ilihi usaam binu zayd markii laisweydiiye waxaa yidhi ninka nabiga calayhi salaam uu ka indhalaabi karo ee nabiga calayhi salaam aad u jeclaa usaama usaamo keliya xibu rasuulilah nabiga kuu jeclaa calayhi salaam maxbuubahu isaga aabbihii buu u jeclaa fakallamahu usaamatu baa la hadlay usaamahu nabiga nagala hadaloo maanta gabadhaha nanoo cafiyo faqaala rasuulullahi sala allah alay waslam baa wuxuu yihi markuu usaamo markii ula tegey atashfacu fii xaddin ma waxaad erga ka tahay xad min xuduudillahi ilaahay xuduuddiisa ka mida oo ilaahayba wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahuma uu yidhi qur-aanka ku sugan miyaad erge ka tahay ood leedahay maanta ha laga leexiyo markaasuu nabiga aad u caanacaantay atashacu waa inkaar weeye istifaamu inkaar ayayaan uu inkiray nabiga calayhi salaatu wasalaam isagana jahli baa u geeyey iyo arrintaa inay muxuu lahaa sax shafeeco way geli kartaabuu islaayo ergo uma qaama nabigu waa istaagay calayhi salaam intii kuma kaaftoomine maadaama warkan war suuqa ku jira uu ahaa oo gabadhaas ayadaa iyo maxkamadii loo gudbiyey iyo arrintii nabiga loo laga shafeeco dalbiya ergadii wax bannaanka tegay uu yahay bannaanku nabigana soo dhigay inkirkii iyo munkarkaa isagaa inuu zuuliyo uma qaama waa istaagay faktadaba waa khudbeeyey khadaba way ka sii xoog badan tahay iktadaba khudbo baliiq oo adag ayuu nabigu khudbeeyey faqaala ayuha nnaasu dawow inamaa ahlaka aladiina kuwii waxaa halaagay qablakum idinka inaga horreeyey annahum kaanuu waxay ahaayeen idaa saraqa hadduu xado fiihim shariifu qof shariif ah oo waxa dadka ay u yaqaanaan qofka waa qof sharaf leh ama maalkiisa dadka maalkay wax ku qiimeeyaan ama mansabkay wax ku qiimeeyaan ama dhalashadiiyo nasabba wax ku qiimeeyaan ama aqoon iyo macrifi wax ku qiimeeyaan dadka noocaas oo kalea ah markay wax xadaan taraku way ka tagayaan waxay leeyihiin ah hebel ma goon karra gacanta wa idaa saraqa fiihim daciif midka daciifkae intaa midna aan ahayn markuu waxadana aqaamuu calayhi alxadda xadday ku oofinayaan oo gacantii baa yuf la siinayaa waa taliya taaglaawe wax loogu xisha ma laha sharaf ma leh gacanta la goyno xukunka ilahay baan oofinaynaa baa laleeyahay miskiin baa miska la fuula leh ma maqashe miskiin yaa miska la fuula leh marka aqaamuu calayhi alxadda xaddii ka oofinayaan kii kalena waxaa leey war adiga bax waaya mullaahi sidaasay dadka hore waxyaalihii lagu halaayay ka mid aheed inamaa ahlaka aladiina qablakum yani wixii lagu halaagay xasrigaasi waa xasri idaafi weye yani wii waxyaalo badan bay sameeyeenoo dembiha idaafatan waxaa lagu daraya oo halaagii waxyaalihii u sababay ka mid ah inay midka shariifkana daayaan kan daciifkana gacanta gooyaan nabiga wuxuu yidhi waa yamullahi ilahi baan ku dhaartay waladii nafsii biyadihi loo soo socod waa yamullahi baan ku dhaartay low anna faatimata hadday faaduma binta muxamadin nabi maxamed gabadhiisii ahayd saraqad hadday waxaddo laqadactu yadda gacantan gooyn lahaa buu yidhi anaaba jari laha qof kaleba wakiil ogama dhigteenba laqadactu yadaha marka waxaa weeyaan mubaalaqa fi linkaar wey inkiridda uu nabigu inkiraayo arrintaa ayadee laga hadlay ayuu wuxuu gaadhsiiyey gabadhiisa carruurtiisa ugu jeclaa dadkao dhan ba ugu jeclaa faatimata zahraa radia allahu canha faatimatu zahraa iyo gabadhaasi bani maqsuumkii ayadan faatimana dhihi jiray faatimatu zahraa yaa ashrafu diinan wa nasaban wajaahan yaa ka sharaf badan ayadaa ka sharaf badan xagga diinta iyo xagga nasabka waa inan moxamed rasuulilahi sal slam waa xagga jaha iyo karaamada qiimaha intaba ilaa ka sharaf badan wa maca dalika hadday waxaddi lahayd gacanta jari laha buu nabiga alayh isalaatu wasalaam cadaaladda rasuulka iyo cadaaladda shareecada iyo inaan dadka la kala saaraynin xukunka sharciga ah markii laga hadlaayo hadday noqoto in lagu fuliyo xuduud iyo hadday noqoto in lagu fuliyo qisaas iyo hadday noqoto in inkir la inkiro munkarkooda laga hadlo intaba dadku way isman yihiin wa fii xadiidi ibni rumxin inamaa halaka aladiina min qablikum waxaa halaagay buu yidhi gabadhi gacanta la jaray khalaas waxadaana abu daahir xarmala bnu yaxya walafdu lixarmala qaala waxay yidhaahdeen akhbaranaa ibnu wahbin qaala akhbaranii yuunus bnu yaziid can ibni shihaabin qaala akhbaranii curwa bnu zubayr can caaisha zawji nabiyi sala allah aleh wasalam ana qurayshan ahamahum waxaa murjiyey oo ila murgoona meela la mari waayeen shaanuulmar'ati gabadhii xaalkeedii maqsuumiyadeed allatii saraqad xaday fii cahdi nabiy xilligii nabiga calayh salaam fii qaswati alfatxi sanadkii maka la furtay maka sanadkii sideeaad baa la furtay ramadaan bay ahayd labaatankiisii toban beri oo ramadaan ayuu nabigu joogay iyo sagaal beri oo shawaalah sagaal iyo tobankaa beriuu nabiga alai slam joogay maalmaha fii qaswati fatxi faqaaluu waxay dhaheen man yukalimu fiiha rasuula allah yaa nabiga kala hadli kara arrintaa calayhi salaam faqaaluu waxay dhaheen waman yashtariu yaa ku dhiiran kara haddii lasu waraystay oo la yihaa nabiga u tegi kara qofka ku dhiiran oo nabiga hor istaagi waa kuma calayhi rasuulka ilaa usaama bnu zayd mooyaane xibu rasuuliillaah nabiga midkuu jeclay ibnu xibbihiina ahaa fa uutiya biha rasuulullah nabigaa loola imaaday arrintaa yadeed usaama oo la yimid fakallamahu fiiha usaama binu zayd baa nabiga la hadlay fatalawana waxaa bedelmay wajhu rasuulillaah rasuulka wejigiisa calayhi salaam ayaa taqayuray caraduu carooday darteed yaa wejigiisa isbeddel ku dhacay sala allahu aleh wasalam kaana yaqdabu lilah wayardaa lilah wayuxibu lilah wayakrahu lilah sala allahu aleyh waaalih wasalam ilaahay dartii buu codhan jiray oo u jeclaan jiray oo u nici jiray sala allah aleh wasalam fatalawana wajhu rasuuli illahi faqaal markaasuu nabigu wuxuu yidhi atashacu usaama ma waxaad erga ka tahay fii xaddin min xuduudi illah xuduudii ilaahay xad ka mid ah oo qur-aankii u caddeeyey miyaad erga ka tahay qofka marka maanta ka hadla oo yidhahda war naga daaya ama iskuma xukumi kara shareecada yidhaahda qofkaa asagaa khalaas weeyaan cilmi iyo aqoon iyo macrifo haddii u leeyahay oo warka asagaa uu la soo mutaxo la soo istaago waa ku gaaloobayaa ijmaacan liannahu ankara shayun macluum min addiin bidaruura wax isu og tahay oon inna haba yaraatee taawiil geli karin ayuu markaas qofka asagaa inkiray taasuu inkiray dabadarida iyo dacfiga muslimiinta haysta inuu qofka kusii dardaro oo uu la jahloon yidhaahdo fii ma low kunaa aqwiya haddaan xoog yeelan lahayn xataa ma ogelin qofka inuu sii yidhaahdo qofka asaga waxaa weeyaan waa qof taxadi iyo kahortag iyo dagaal cad ku qaaday shareecada iyo diinta iyo alla iyo rasuul nabigu wuxuu yidhi atashfacu fii xaddi min xuduud illah faqaala usama wuxuu ku yidhi istakfir lii yaa rasuul allah rasuul allow ilahay idambidhaaf ii weydii ii dembidhaaf weydii meel baan ku dhacayo ma ogeyne falamaa kaana alcashiyu galabtii markii la joogo qaama rasuulullahi wuxuu istaagay calayh salaam mimbarkii fakhtadaba waa khudbeeyey faathnaa cala allahi buu ammaanay bimaa waahlah ammaantu ilahay mutaysnaa ayuu ku bilowday muqadimada istiftaaxa kadib fa inamaa ahlaka aladiina kuwii waxaa halaagay min qablikum idinkii naga horreey annahum kaanuu waxay ahaayeen idaa salaqa fiihim shariifu qof qiimo agtooda kale markuu waxado tarakuuhu way ka tegi jireen way iska dhaafi jireen waidaa saraqa fiihim daciifu markuu xadana aqaamuu cala alxaddi xaddi ka oofin jireen waa sida hadda jirtabaadi oo kuwa madaxda ee waaweyn waxay dhacayaan ay jabsanayaan wax ka daba hadli kara ma laakiin kuwa aan wax weyn sii waxayn waxay shaqadaa looga joojin ama waa la xidhiba waxaa hadda uun xoolo la dhacaaye ee dowladda dhaqaalaheeda faraha badan laleeyahay akoontiyaheedii waa la wada boobay laleeyahay carurkaas waxaad maqashaa qof baa loo xiray haddaad maqashaana lacagti baa la soo celiyay maqal xoolii baa la soo celiyay ma maqlaysid oo haddii xataa waxba kalea la yeelay in lagasoo laga soo shubto sooma laga rogto lacagtii sooma ahayn ama xoolihii ma dhacayso liannahu shariif intii buu maaratay isku sii hongeen qaarna waa isku hongeen qaarna waa ku baxaya billahi tawfiiq nasal llahi asalaam idaa saraqa fiihim ushariifu tarakuuh marka waxaa weeyaan de kuwa waxaa weeyaan ayagu layaaba ma leh man yahun yashalu alhawaanu calayhi ma lijurxin limayitin ilaamun laysa fowqa alkufri macsiya gaalnimo wax ka weyn maa jira ayib waidaa saraqa fiihim daciifu mid daciif hadduu xadara qaamuu calayhi lxadda wainii waladii nafsii biyadihi buu yidhi waa aymullahi waa soo marray ilaahayga naftayda gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye low anna faatimata binta muxamadin sala allahu aleyh wasalam gabadhayda saraqad hadday xaddo laqadactu yadda gacantan jari lahaa laysa cinda rasuulillahi muxaabaad walaa anaaniya nin jeclaysi iyo kana reer hebel iyo kana iixiga nabiga ma aqoonin sala allahu aleyh waaalih wasalam shareecadaas unuu yaqaanay uma amara bitilka almara naagtii buu amray allatii saraqad xaday faqudicat yaduha gacantii baa la gooyey qaala yuunus qaala ibnu shihaab qaala curwa wuxuu yihi qaalat caaisha waxay tidhi faxasuna towbatuhaa toobadeeda way wanaagsanaatay bacdu intaa kadib wixii xumaantaha iyo dembiga ka toobad keentay gabarh qiimana ah ay noqotay watasawajad way guursatay soo maarti waman yataqi illaaha yajcal lahu makhraja alqaalib gabarh gacan go'an oo naafo ah inta badan guurkeeda laguma degdego laakiin lamaa taabad ila allah wakhashyat biاllah wainqaadat likitaab illah ayuu hogaansatay ilahay faraj buu u furay wataa waa la guursaday wa kaana taatiini bilah caaisha way ii imaan jirtay bacda dalika kadib faarfacu xaajataha ilaa rasuuli lah danta ay leedahay baa nabiga u gudbin jiray nabigana waa u ofinayay sala allahu aleh ali wasalam marka waa gabadh muslimada laakiin dembi ku dhacday wey dembigeedii baa laga dahiray muslimiintay safka hore kaga jirtaa marka nina ku takoori maayo khaladkeediina waa la mariyey qiimaheedii iyo martabadeediina nina kama xaqiirin haddana cadaaladii iyo wasadkii shareecaday ka mid tahay ah, laa tadlimuuna walaa tudlamuun adna inaad wax dulmisa lama ogolo in lagu dulmiyana lama ogolo wakaa miisaanka shareecadu ay wax ku miisaanto waxadaana cabdu bnu xumayd ahbarana cabdurazaq bnu hamaam ahbarana macmar bnu raashid can zuhri can curwa can caaisha qaalat waxay tihi kaanat imra'atu maqzuumiya naag reer banu maqzuuma oo quraysh ah tastaciiru lmataaca alaabadii caaliyaysan jirtay dariska waad aragtay oo alaabada iyo maaxuunta la kala qadqaataa watajxaduu warkaasay jiidi jirtay oo iyagoo og yay inkiri jirtay oo weligay kaama qaadan bay dhihi jirtay fa amara nabiyu sala allah alay wasalam wuxuu amray markii maqhraati lagu ogay an tuqdaca yadduha gacanta in la jaro fa ataa ahluhaa ehelkeeda waxay u imaadeen usaama binu zayd bay u imaadeen fakallamuuhu way la hadleen oo nabigana nagala hadal fakallama rasuulallahi buu la hadlay sala allah alay slam usaamana fiiha fii shaniha uma dakara nacwa xadiidi leyd wa yuunus hadalkii usaama waxba markaas lagama soo qaadin waa la iska tuuray وxadaثnii سلمة بن شhريiب qال xadaثna xuسaين بن أعyن qال xadaثna macqilin can abi زubayri can jaabir bni cabdالlahi ana imrأaةa min bani maqزuum sarqad way xaday fautiya biha waxaa loola imaaday arrinkeeda الnabiyu nabiga عalaيه السلاam facaadat waxay magan gashay biumi salma zawj الnabiy nabiga alaيه الslam xaaskiisii umu salma ayay ku carartay oo tiri meeshan amaad ku badbaadaa shareecadu kol hadday maagto kuma badbaadinayso xataa kacbada lagu badbaadi maayo waa kii lagu dilay ninkii ibnukhada lahaa faqaala nabiyu sala allah alay wasalam wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay meel kasta ha gasho low kaanat faadimatu hadday ahaan lahayd laqadactu yaddaha gacantan goyn laha gabadhayda faadumaa faqudicat gacantii baa la jaray baabu xaddu zinaa zinadii xaddeedii buu ku saabsan yahay waa laba qof oo aan xalaal isku ahayn binikaaxin saxiixin oo bimilki yamiin labada unbaa qofku uu galmo ku samayn karaa oo loo ogol yahay inuu guur xalaala oo shuruuddiisa oofsaday uu gabadhan ku guursaday iyo inay tahay addoon suriya ah oo mulkulyamiinah mulkulyamiin weeyaan ma aha yani dadka qaar waxay iska dhahaan dadka kale iyo addoon iska dhahaan ma aha magaalada dadka madow iyo taa loola jeedo waxaas waxaa weeyaan sax ma aha zino weeyaan ee waxaa weeyaan waa mid gacantaada soo gashay dariiqaasi sharciga uu ogol yahay oo ah ama in lasoo qafaasho dagaal markuu dhaco muslimiinta gaalada ama lasoo iibsado ayagoo addoommo aha dadka laga soo iibsaday ama la dhaxlay dariiqaasi milkulyamiinka ah labada waxaan ka ahayn faman ibtaqaa waraa dalika fa ulaa'ika hum ulcaaduun intaa waxaanayn qofkii dalboo raadiya qof xadgudbay wey qofka xadgudbana muxuu mudan yahay waman yatacadda xuduud allahi faqad alama nafsa naftiisu uu dulmiyey daalimna lacnatullaahi calayh wey marka zino xadda ay leedahay zinada xaddeedu inoo imaan doonta waxaa la rabaa in si shareecadu ay u ilaalisay cirdiga iyo sharafta qofka iyo nasabadiisa aad baa loo adkeeyey waxa bima tahbutu zina waxay ku sugnaato afar qof oo rag ah makhraatigood oo cuduul oo lagu kalsoon yahay oo afartuba ka makhraati kacay in zinadii oo ay arkeen si cayaana ama ciyaaran ay u arkeen ya lama ogolo guribay isla galeen iyo albaabkii soo xidheen iyo shanqar baan maqlaynay iyo qabeys baan maqlaynay iyo waxaasoo dhan kuma sugnaanaysa zinada waa amaaraad iyo calaamaad iyo foolxumo way tahay oo gurigaa hore laisla galay iyo khalwadaasaaba foolxunba oo wasiila ila zina ah laakiin middii xadda lagu oofinayo waa inuu qofku yidhaahdo isaga oo wixii uu galaayo dhex ku dhex jira ayaan arkay wa inuu yihahdo waa inuu arko sad afar hadday dhahaan warkaas oo markay soo istaagaan maxkamadda mid uu dib u cararo oo yidhaahnin maya saddex ay deen issoo istaajiyaan maxkamadda horteedii saddexdaasaa la seexinayaa siddeetan ulood baa lagu dhufanay mid walbaba siddeetan jeeda lagu dhufanaya hal baa ka maqan afarkii afaraad bay waayeen lama ogola marka marka waa cad baa la rabaa mujtamaca ceebtiisa in la asturo xumaan iyo faaxisha inay ku faaftana aan la jeclaanin dadkana inta la dhowri karo asturaantooda iyo cuyuubtooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda iyo nasabkooda in la dhowro ayay shareecadu mar walba u sacyinaysaa shareecadu inay qofka ceebayso bannaanka la taago lama ogolo walidaalika laa yajuusu tacmiim in dadka ay maratay mubaalaqaad ay sameeyaan ahlulikhwa walalaha qaar oo laga yaabo inay xamaaso diineed iyo ay ka tahay hiiro inay hadalla qaar ay ku hadlaan oo iska ilaaliyaan baa loo baahanyay ya oy zinada si fudud u sheegaan o dhaa meeshaa zinaa ka jirta meeshaa zinaa ka dhacday zinadaa ku faaftay magaalada arrimaha noocaasoo kale ah waa khatar bay leedahay soo istaag baa kugu filan zinada aad aratay noo sheeg wailaa calaa dahrika amaanuuna jalda soo maarta siddeetan jeedal baa ku haystaa la leeyahy qofka asaga war waxyaalahaas meelahaas ma fiicni iyo arrimaha noocaasa khalwada iyo xijaab darridii iyo waad ka hadli kartaa laakiin zinaa faaftay markaad la soo istaagto shareecadu waxay ogoshahay waxay rabtaa siddeetan ulood keen afar maqraatoo adiga aad afar ku tahay oo in wixii laiskor fadhiyey ah ma aha meel baa laisla istaagay iyo waxbaa la ma ahe ya wasaaisha iyo khaayaadku kala duwan yihiin dunuubtaa kale ka hadal eed aragtay laakiin zinadii inaad sheegto waxay u baahan tahay waxay u baahan tahay ya anqaraati adag bay u baahan tahay iyo qofka inuu qirtay oo yidha anaa zinaysta ama islaantii uur lagu arko iyadoo nin lahayn way inoo imaan doontaay marka lama ogolo mubaalaqaad xaddi in la dhaafiyo lama ogolo markaad munkarka aad inkirayso xaddiisa un taagnow leannu inaad wax cilaajisaa rabtaaye inaad baasiin ku sii shido dabka lama ogolo ood oga darto ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu lahum cadaabun aliim a kuwa jecel inay xumaantu ku faafto mu'miniinta oo ceebta ay faafto kuwa jecel cadaab aliim ay leeyihiin haddana fi dunya walakhira lyidhi adduunya aakhiraba wuu ku cadaaban yahay xad baa la marin adduunka oo la garaaci aakhirana waa loo haystaa hadduu ilahay u toobadkeeni waayo qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya tamiimi qaala akhbaranaa hushaym bnu bashiir can mansuur bni muctamir can xasan albisri can xidaam bn cabdillahi araqaashi can cubaarata bni saamitin qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam nabigu wuxuu yidhi khuduu canii khuduu canii iga qaata iga qaata xaggayga qad jacala allahu ilaahay waa yeelay lahunna haweenkii sabiilan waddadii la marin lahaa iyo xaddoodii xukunkoodii ilaahay baa keena soo dejiyey albikru bilbikri gabadhii gashaantidaheedoo nin dhallinyaro oo asagan aan reer soo marin ay isku tageen oo isdinaysteen jaldu miatin boqol jeedal ayaa lagu dhufanaya wanafyu sanatin sanadna waa la masaafurinaya wاlhayibu bihayibi kii guur soo maray oo mid guur soo maray ka zinaystayna jaldu miatin boqol jeedal weeyaan iyo warajmu dhagaxay lagu dilo labalabaa laiskugu daray soo maarti albikru bilbikri jaldu mia wanafyu sanatin jeedalka asaga ah boqolka jeedal in lagu dhufanayo qofka aan nikax ridanin taa iyado waa muttafaq aleyh waa isku waafaqsan yahi xadiidka wanafyu sanatida ah ayay fuqahadu niqaashaan in la masaafiriyo hadduu nin yahay iyo hadduu naag yahayba qaar waxay leeyiin hadday haween tahay oo la masaafiriyo dee waxaa weeyaan inay safarto maxram la'aan maxram la'aan inay safarto ayaaba la diidaye in sanad laga masaafiriyo magaalada magaalooyin kale la geeyo khatar ka badan bay ka imaan karta haddii la yidhahdo maxramkeeda hala raaciyana maa denbulmaxram maxramka dembigiisa muxuu yahay asaga la masaafurinayo islaanta la galaye marka sidaas darteed waxay leeyihin waa la nasahay athayib bithayib baa jaldu miatin warajmu in dhagax lagu dilo iyaduna waxaa weeyaan naskii bay ku caddahay qur-aankii tilaawadiisa la nasakhay iyo xadiidkaba waa ku cadyahay laakiin in garacna loogu daro bacd alculamaa iyo saxaabada qaar baa ku tegey qaarna waxay leeyahin iyadan waa la nasakhay jaldiga liannahu xukunkan dil wax ka weyn ma jirto dhagax ba haddii lagu dilaayo garaca waxba la garaaci maayo koxoraha waxba la garaaci maayo waaqicii nabiga calayh salaam xilligiisii maacis ibnu maalik dhagax baa lagu dilay qamidiyadii iyo juhaniyadii ayaguna dhagax un baa lagu dilay wax jaldi garaaca aloo la sheegay ma jirto wahada yadulu calى ana aljalda qad nusikh waxadaana camru naaqid xadana husheym akhbarana mansuur bihada isnaad mila qala xadana maxamed ibn muhana ibn bashaar jamiica can cabdillah cala qaala ibn muhana xadana cabdillah cala xadana saciid ibn abi caruub can qataada bn dicama can xasan bisri can cidan bin cabdillahi araqaashi can cumaarata bn saamiti radi allahu canhu qaal kana nabiyullahi nabigi ilahi calayh salaam wuxuu ahaa idaa unzila calayhi kuriba lidalika idaa unzila markii lagu soo dejiyey waxyiga calowh korkiisa waxyiga markuu ku degaayo waxyiga ama mutli qur'aan ha ahaado ama kayru mutli oo xadiid ha ahaadee kurina waa la kurbayn jiray lidalika nusuulkaasi culayskiisa daraaddeed inaa sanulqi calayka qowlan faqiilan culayska dartiis ayaa wejigu tarabada waxaa doorsoomi jiray lahu wajhu wejigiisaa doorsoomi jiray haddii maalin qabow ah oo dhaxana xataa ay tahay wejigiisa dhidid baa ka soo daaran jiray jirkiisa rasuulka calayhi salaam fa unzila calayhi daata yowm maalin baa nabiga lagu soo degay waxyi faluqiya kadalika arrinkii lagula kulmi jiray baa lagula kulmayoo kurabkii iyo culayskii iyo arrintii uu dareemi jiray buu dareemay falamaa suriya canhu markii nabiga laga farxiyey kategiddaa laga tegay waa ku farxay waxyigaa iyo diintaasi iyo cilmigaasi lagu dhaafayna waa ku farxay qaala nabigu wuxuu yidhi khuduu canii waxaad iga qaadataan faqad jacala allaahu lahuna sabiila athayibu bithayibi walbikru bilbikri ayaa la keenay xukunkoodii oo waase athayibu bithayib jildu mia boqol jeedal wey uma rajmu lxijaa dhagax baa lagu garaacaya walbikru bikaaradiina jildu miatan uma nafyu sanati sanad baa la musaafurinaya marka wuxuu ishaaraya waxaa weeyaan wallaatii yaatiina alfaaxishata min nisaa'ikum fastashhiduu calayhina arbacata minkum fain shahiduu faamsikuuhuna fi lbuyuuti xataa yatawafaahuna almowtu aw yajcal allahu lahuna sabiila marka hore saasay ahayd haddii zina ay ku dhacaan markhaati lagu cadeeyo guryaha ku xabisa guryaha lagu xabiso islaanta xumaanta samaysay ilaa ama ay kaga dhimato ama waddo kale ilaahay uu cadeeyo uu sheego marka waddadii awaddadii lagu caddeynaya baayaa la sheegay oo xabsiga ay kaga bixi lahaayeen oo waa maxay boqol jeedaal in lagu dhufto haddii ay tahay tayibana dhagax lagu dilo kaasaa marka yaa soo cabaxday ayib muqaabalada marka albikru bilbikri la leeyahay waxay noqon kartaa albikru bihayib asayid ilbikrina way noqon kartaa marka mid walbaba xukunkiisi baa la marin haddii nin dhallinyaraha uu islaan nikaax iyo guur soo martay ugu tagana bikrigiina boqol jeedal weeyaan islaantiina dhagax baa lagu dilayaa hadduu ninkii reer soo maray uu gabadh u tagana xumaan ugu tagana asagana dhagax baa lagu dilaya iyadana boqol jeedal baa lagu dhfaraya udo xukunkooda kala qadanayaan xadiidu unays baa inoo imaan doona qisadiisii qaala waxadaana moxamed bn muhana wbn bashaar qaala xadaana xadana mxamed bn bashar xadana mucaad bn hisham xadana abi kilama can qataada bihada isnaad hayra ana fi xadiiihima albikru yujladu wayunfa intii la jeedlo ayaa la masaafurinaya whayibu yujladu intii la jeedlo wayurjab dhagax lagu dili laa yadkuraani sanatan walaa mia yujladu mia boqol baa lagu jeedli iyo yunfa sana mayna sheegin baabu rajbu thayibi fi zina thayib hadda waxaa loo jeedaa on qofkii nikaax soo ritay thayib waxaa la dhahaa hadda muxsin baa la dhahaaye waxaa weeyaan waa inuu yahay baaliq caaqil ah mukhtaar ah xor ah nacam nikaax saxiixana soo maray qofka intaasoo sharda laga helayba waxaa la dhaha muxsan baa la dhahaa hadduu ilmo yar ahaa ma soo gelaayo majnuun hadduu caqli caqliba lahayd ma soo gelaayo xor haddee addoon hadduu yahay dhagax laguma dilaayo addoon oo la garaaci dayib dhagax laguma dilaayo dayib waa inay markaa uu guur soo maray saxiixa guur soo maray saxiixa oo weliba ilaaj caqdi iyo nikax bisa meehee reer inuu guursaday oo u galmooday oo aroostay xadaana abu daahir axmed ibnu camr xarmala bnu yaxya qaala xadaana ibnu wahbin ahbaranii yuunus bnu yaziid can bni shihaabin qaala ahbaranii cubaydulahi bn cabdillahi bn cutba annahu samica cabdallahi bn cabaasin yaquul qaala cumar bn khadaab wuxuu yihi huwa jaalisun calaa mimbari rasuuli illahi sala allah aleh ali wasalam mimbarka nabiga isagoo ku fadhiya yani ka khudbeynayo loo jeedaa in allaha qad bacata muxamadan buu yidhi ilaahay nabi maxamed buu soo diray sala allahu aleyh وأنزل anzala calayhi alkitaab kitaab qur-aanana lagu soo dejiyey fakana mima unzila calayhi wixii lagu soo dejiyey waxaa ka mid ahaa aayat rajmi aayad ka hadlaysa in dhagax lagu dilo labada qof ee guurka soo martay aayat rajmi oo mufasiriinta iyo ay siiqada ay akhriyaan ay ashaykhu washaykhatu idaa zanayaa nakaaran min allah wallahu casiizun xakiim aayaddasaasay ku sheegaan aayad saasa jiri jirtay marka waxaa weeyaan mansuukhatun lafdan muxkamatun xukman lafdigeeda waa la nasaqoo qur-aanka hadda ku arki maysid laakiin xukunkeeda baaqi weeyaanoo waa lagu camalfali wuxuu leeyahay cumar binu khadaab aayaturajmi baa soo degtay qararaaha waan akhrinay lafdahaa oo wacaynaaha waan weelaynay macnaaha wacaqilnaaha waan fahalnay nadaran waxikmatan xigmada sharciga uu ka leeyahay iyo aragtida sharciga intaba waa naga daadegtay waanaan dhacday oo qofka asagaa ah inuu mudan yahay farajama rasuulullah nabigaa dhaqan geliya calayh salaam oo oh, rajmiyey warajabna rajamna bacda maacis binu maalik iyo qaamadiya noo imaan doonta annagana waan rujmino waan ku xukunnay fa akhshaa waxaan ka baqi bula cumar waa mulham xadiid nabi baana jira isagana oo laga yaabo inuu ikhtibaarsanaya ama ay iswaafaqeen oo nabigu calayh salaam yidhi qof baa imaan doona jaalisan calaa arikatihi sariirtiisa iskaga fadhiyo iska faafaaoonoo kibir meeshaas la jiifa deena dhahayo waxaan kitaabka ilaahay ka hello baan ku camalfalayna wixii kalese dankama gelayno alaa inamaa uutiitu lkitaaba milahu macahu waxaa la siiyey kitaab qur qur'aana iyo asagoo kaleoo sunnaa la siiyey lama kala qaadi karo qur-aanka wuxuu sheegay xadiidka nabiga isku xugun weeyaan isku mar baa la marinaya marka cumar wuxuu leeyay faakshaa waxaan ka baqi in daala binnaasi zamaan dadka hadduu zaman ku dheeraado oo quruuntii mufadalada aheyd ee qarnigii koowaad iyo kii labaadii kii taabiciinta u dhaafo oo dadku deenna ay bilaabato inxiqaadkii iyo shareecadii oo wax badan oo ka mida la qarariyey dadkii qiimayn jiray shareecada markay tagaan waxaan ka baqiya an yaquula qaa'ilun qof iska hadlay inuu iska hadlo oo u yidhaahdo maa najidu rajma annaga rajmi kama helano fi kitaab illah kitabka ilaahi dad noocaasoo oo kale ah malaaxido ah xaq iyo shareecad midna aan u joodin adagoon diin in lagu dhaqan aan ogoleen ayaa haddana diintii iyo qur-aankiibay doodgelinayaan doodgelinayaan oo leeya maya kuma maqoro rajmi kuma qoro hadday ku qoraan leed waatan aayaddii la dhabi kuma dhaqmeenoo kuwii badhaanta ka muuqatay bayna ogoleen maa najidu rajma fii kitaab illaahi inay dhahaan baan ka baqi buu yidhi fayadiluu ay dhumaan bitarki fariidatin faradka tegiddiis anzalaha allahu ilahay uu soo dejiyey shay farad oo ilahay soo dejiyey oo laga tegay maxaa laga dhaxlaa dalaal iyo baadinima laga dhexlaa waina arajma rajmiga iyo dhagax in lagu dilo zaaniga muxsinka fii kitaabillahi bay ku sugan tahay xaqun waa xaqun fii kitaabillahi kitaabka ilaahay bay xaqun haabitu ku sugan tahay calaa man baana la rajminaya zanaa zinaysta idaa axshana hadduu nikaax soo ritay oo guur uu soo maray min alrijaali rag iyo wanisaa haweenba idaa goortii baa la rajmini qaamat albayina caddayn la helo ow kaana alxablu uur uu meesha yimaado islaanaan nin lahayn ayaa uur ku soo baxay wax ikraah iyo khasab la khasbayna mayna sheegin wax xumaanoo muandooriye lagu sameeyeyna mayna sheegin iyadoo uur baa la arkay uurkaa marka xagga ka yimid waay aw ilictiraaf ama qirasho oo qofkii asagaaba qirtoo yidhi xumaantaasaa ku dhacay buu yidhi intaa markii la helo xaddaasaa imaanaysa buu leeyahay marka waxay ka mid tahay khayriyatu hadii alumma ummaddan khayriyadii ilahay uu ku sheegay wakadalika wakadalika kuntum khayra ummatin kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas khayryada ummaddan waxaa ka mid ah inay dhaqan gelinayeen wax qur'aankan kariimka ah aan tilaawo ahaan iyo qoraal ahaan oogu sugnayn oo la yidhi xuquun ahaankii waa baaqi ku yahay ku dhaqma la yidhi ayna arkaynin inay dhaqan geliyaan khayriyada ummaddan ay ka mid tahay waxayna kaga duwan yihin oo kaga khayr badnaadeen yahuud yahuud aayatu rajmi waxay ku qoreen towraad bay ku qoreen si nas ah oo qoran bay ugu qoreen aayat rajmi ayadoo qoran bay diideen inay akhriyaan oy ku dhaqmaan oy dhaqangeliyaan bay diideen annagana rajmi qur-aanka waxaydan ku qoreen yaa xukunkeedii iyo xadiidkeeda lagu xoojiyey yaan ku dhaqmaynaa oon ogol lahay wa haadihi min khayriyati ummati muxamed sal slam calaa saa'iri alumam ay ka khayr badan tahay bay tusaysaa waxadaanaa hu abubakr bin abi shayba wa zuhayr bin xarbi wa bin abi cumara qaaluu xadaanaa sufyaan can zuhri bi hadi baab wuxuu ku saabsan yahay man ictarafa calaa nafsi bizina qofkii naftiisa zina ku qira asagii baaba yidhi xumaan baan ku dhacay oo zinadii baan ku dhacay buu yidhi aliqraar umulbayinaat baa la yidhahdaa iqraarta qofka inuu wax qirto isku qiro caddaynta ugu weyn weeyaan liannahu haddii dadka ay ku qiraan oo makhraati kale ay dhahaan waxaasuu sameeye annaga arkaynay qad yakuunu shahaadatu zuur inayba beer ku heshiiyeen baa dhici karta oo leeyihin ninkan aan maanta god ku ridnoon dillo inay dhahaan baa dhici karta marka qaalibkaa iyo daniga qaalibkaa la iskaga xumbaara laakiin xaqiiqat اlamri qad yakuunu kadib inuu yaha dhici karta laakiin qofka asaga naftiisa wixii khatar gelin lahaa iskuma qiraayo wax jiran buu isku sheegay waxadaثanii cabdulmalik bn shacayb bn leyh bn sacd xadaanii abi can jaddi qaal xadaanii cuqayl bn abi khaalid can ibni shihaab azuhri can abi salama bn cabdiraxmaan bn coof wasaciid bn musayibi can abi hurayrata radia allahu canhu anahu abu hurayra qaala wuxuu yidhi ataa rajulu nin baa yimid min almuslimiina muslimiinta ka mid a ah, rasuulallahi buu u yimid calayhi salaam huwa rasuulka oo fi lmasjid saa ku jiraa muslim weeyaan sida khawaarijtaoo kale qofkii dembi kabiiraha ku dhaca waa ehlunaar ama waa gaal la dhihi maayo min almuslimiina buu ka mid yahay zinuu ku dhacay haddana abu hureyre wuxuu yihi rajulu min almuslimiin waa muslim laguma gaaloobo macaasida iyo dunuubta iyo kabaa'irta waxaan shirki iyo kufri iyo nawaaqidulislaamka aan ahayn wa fi lmasjid isagoo ku jira nabiga yuu usoo galay fanaadaa markaasuu aflabadii dhawaaqay dhibaatada haysata iyo walbahaarkay murugta haysa buu ku dhacay laakiin markii shahwadii ay baxday waxaa ku soo xaadirtay kurbe iyo walbahaar macaasidu xumaanteeda nafta marka hore shaydaanka qofka uu ku kaxeeyo u macaaneeyo marka dambena waxaa imaanaysaa kurbe iyo walbahaar iyo murug ayaa qofka kusoo xaadiraysa ibliisna wuxuu leehay innii barii'un minka oo xumaan baad ku dhacday beri baan ka ahay markuu ku hubsado marka saxaabigu waa cabaadaya waa qayliyaya faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuul allahu inii zinaytu waan zinaystay macsiyaan ku dhacaya zino fa acrada canhu nabigu waa ka jeesaday oo wax qofka afka soo mariya oo uu ku dhiirada maaha waa ka jeedsadayoo bal qofkan isaga ah xaalkiisa caadiba show maaha waa weydiin doonaa waaaalantaa ku dhihi doonaa fatanaxaa tilqaa'a wejhi waa soo wareegayoo wuxuu usoo leexday wejiga haddana danka u jeediyay nabiga ayuu soo istaagay faqaala wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah inii zinaytu waan zinaystay fa acrad canhu waa ka jeesaday xataa anaa dalika ilaa uu xiriiriye anaa macnaa tawaala waa xiriiriyey calayhi arbaca maraat afar jeer ayuu wuxuu xiriiriyey inuu zinaystay buu afar jeer isku qiray falamaa shahida calaa nafsi arbaca shahaadaat afar maraati markuu naftiisa isku noqdasa isku maraati kacay dacaahu rasuulullahi baa u yeedhay calayhi salaatu wasalaam markaasuu baarid ku sameeyey waa wixii ahaa inuu ku sifaysan yahay faqaala bika junuun ma waalantahy oo qof hadduu asagoo waalan uu zina ku dhaco waxba xad lama marinayo waa majnuun marfuuculqalam baa waba looma haysto qaala laa maya ma waale waa joogaabi ma waali waa caqli baa leeh qaala fahal axsamt nikaax ma soo martay oo guur hadda ka hor ma soo martay leanna xugun baa ka ratamaya awsaaftaasi xukunku wuxuu raacaya hadba wasfiga muxsin iyo khayru muxsin laba xugun bay kala yeelanayaan qaala nacam maya reer baan soo maray oo haabu yir guur baan soo maray faqaala rasuulu llahi sala allah alay waslam wuxuu yidhi idhabuu bii kaxeeyo oo farjumuu dhagax ku dilan sidaas kuma qala in marka dhowr jeer uu isku maqraati kaco oo iqraartu afar ay gaadho mashardibah ahlulcilmiga qaar xadiid kale ka qaateen qaarna waxay leeyihin maya ninkani nabigu calayhi salaam wuxuu tuumo ka qabay in uuna garanayno zina maxaa la dhahaa oo dhunkasho iyo taataabasho iyo uu zina u malaynayo qabiltaha lacallaka kada waa kalagu yiri ma dhunkatay ama ma ahee xoogo maskaxdiisa ay yar jira uunan sax ahayn uuna caadi ahayn oo xagga maskaxda wax ka gaareen arrimahaasuu nabigu baaritaan ku samaynayo mooyeene hal mar baa ku filan walidaalika haamidiyada imaan doonta iyo juhaniyadii iyo hal mara markay isku qireen mar labaad laguma celin oo ay caddaatay warkoodii qaala ibnu shihaab faahbaranii man samica jaabir bn cabdillahi yaquul jaabir bn cabdillahi qof ka maqlay isagoo leh fakuntu fii man rajamah dadkii dhagaxa ku dilaayay baan ka mid ahaa buu leeyahy tanfiidin lisharci illaahi ilaahay oo la fulinayo wey jide arrintaas la qabanaayo iyo dhagaxaas rag inigaa dhacaayo ajriya hawaab baa u socda kuwa dhagax garaacaya ajri baa ayagana ka helayaan asagana tadhiir iyo dembi dhaafay u tahay mujrimiinta iyo cusaadii kalena zajran iyo idabdaradooda inay joojiyaan ayaa rabaa inay ku quus qaataan natiijada marka waxay noqonaysaa shacbi nadiifa kitaabka ilaahay dabaqay alla raalli geliyey diintooda ilaashaday farajamnaahu bilmusalla waxaan ku rajminay meeshii salaadaha ciidda lagu tukan jiray iyo janaasada iyo ayaan la aadnay baqiic agteeda aheyd falama adraqathu alxijaara dhagixii markay xanuujisay markay dhagaxyihii ay xanuujiyeen asagaas soo dhiibo yidhah laga ala daahiri soo maaha laakiin dhagaxii markuu xanuujiyey haraba waa cararay nafbaastii waa isxajin waayey waa cararay faatragnaahu waxaan ku gaar laga hari maayo faadragnaahu waxaan ku gaaray bilxara farajamnaahu walidalika nabiga riwaayada qaarkood waxay muxaaskee dayn weydeen cararkan uu cararay waxaa dhici karta inuu qariina ishaara ay tahay siaan ma moodayninoo anigu maaragtay zinadii inuu ka soo noqon lahaayo yidhaha warkaa asagaa been yaab dhici karteen farajabnaahu dhagax baan ku dilay intii halkaa lala tegey ayaa dhagaxyo waaweyn shiilmadeedu kusii cararay dhagaxleydii meesha dhagaxleydeed ayuu kusii cararay markaasaa la shiiday warawaahu leyd ayla can cabdiraxmaan bin khaalid bin musaafirin can minshaa bihada islam mila qaala waxadaanii cabdullahi bn cabdiraxmaan addaaramiyu xadaana abulyamaan alxakam bnu naafic sheekhu bukhaari buu ahaan jiray abulyamaan muslimna sheekhu sheekh buu noqday akhbaranaa shucayb ibn abi xamza dinaar can zuhri bihada islam aydan wfي xadiiثayhima jamiica qala ibn shihaab akhbaranii man samca jaabir bn cabdillahi kama dakara cuqayl qala waxadaanii abu طahir axmed bn xamr وxrml bn yaxya qala waxay dhen akhbarana ibn wahbin akhbaranii yunus xaw xadana isxaaq bn ibrahim akhbarana cabdالrazaq akhbarana macmar ibn jurayjin kulhm can الzuri can abi slm can jaabir bn cabdillah can الnabiy salى اllah alيh ali wasalam naxو riwaayata cuqaylin ayuu sheegay can الzuri can saciidi wabi slm can abi hurayra qala waxadaana abu kamil fudayl bn xuseyn aljaxdari qala xadana abu cawaana wadax bn cabdilah alyashkuri can simaak ibni xarbin can jaabir bn samura radi allahu canhu qaala wuxuu yii ra'aytu maacis ibnu maalik baan arkay waa ka ninkii muslimiinta ka mid ahaa maacis ibnu maalik xiina goortii baan arkay ji'a bihi loo keenay ila nabiy nabiga calayh salaam isagaaba iskeenayba waana lala socday rajulu nin buu ahaa qasiirun gaaban acdalu kubab waaweyn nin gaabanoo lugihiisa iyo muxuu ahaay kubabkiisa ay waaweyn yihin buu ahaa laysa calayhi ridaa goorha ma wadan waa iska qarqaawanaa qayd unbuu hoosta ku qabaa nabigu u yimid calayh salaam fashahida calaa nafsihi arbaca maraat afar jeer buu naftiisa wuxuu ku maraati kacay annahu zana inuu zinaystay ee hallay daahiro aakhara iga daran godkii xumaa in lagu cadaabo naart in lagu cadaabo oo qabriga lagu cadaabaa iga darane dadkii zinaysan jiray nabiga alai salam waa la tusay intii laisku geeyey raggii iyo haweenkii zinaysan jiray god cadhiiri afkiisa cadhiiri yahay gudahana waasa ka abaa dab lagu shiday markaasaa markay dabkii uu soo kaco oy soo shubaaliyaanba kor bay usoo baxayaan ma soo bixi karaanse dib markuu dalka u yardamana way noqonayaan cabaadka ka bixi iyo qaawalida foolxumada nabiga la tusay calayhi salaatu wasalaam kuwii zinada iyo xumaanta ku dhici jiray qaala farajamahu nabigaa rajmiyey uma khadama markaasuu khudba akhriyey alla soo dilin waa soo dilay khudbu nabigu akhriyo faqaala wuxuu yidhi alaa kulamaa nafarna tambiih iyo istiftaaxa waxaweye alaatu istiftaaxa tambiih baa loola jeeda baraariga dadow dhagaha kor u qaada kulamaa nafarna mar allaala markaan baxno ghaasiina annagoo duulayna fii sabiilillaahi jidkii ilaahay annagoo ku duulayno oo jihaad ay mujaahidiintu u baxaan khalafa waxaana dabamari axaduhum mid ka mida dadka ayaa dib noo dabamari raggii khiyaartaa baxay oo dagaalka u baxay rag baa guryihii u dabamari oo ah haweenkoodii iyo reerihii dib a ugu laaban lahu waxaa u sugnaaday ninkaas dib u laabanayo nabiibun baa u sugnaaday laaqin ka nabiibitaysi orgiga laaqintiisa oo kale ah haweenkiibu intuu ku noqdo ayuu haweenka ku laaqin hadal macaan iyo waxaas afmiishaarnimo ayuu la geli markaasuu weliba hoongeenoo yamnaxu wuxuu siina axaduhu midkooda maa midood alkufbata dhiil yaroo caanaa ayuu hoosta ka gelin islaantii haddii loona sheekeeye agga agga lagaga dhacay kis yaroo caanahana la siiyo baraxa waaba waxaa weeyaan waa laga qaatay ama wallahi baan ku dhaartee in yumkinnii hadduu ilaahay imakaniyo min axadihi midkood la unkilannahu waan ciqaabayaa canhu xaggiisa waan ciqaabaya ciqaab adag ayaan marinayaa bu nabi alayh isalaatu wasalaam dadka noocaas oo kalea ee haweenka ka faa'iidaysanaya dacfigooda iyo tabardarridooda baahida ay hayso gabadha haysta iyo tabardarrida haysa oga faa'iidaysanaya wixii uu bixinaya sadaqa iyo wej alle iyo ilahay dartoodan bixinayo ee gabadhii buu dabin ka dhigayaa dabin sida malay la dabanayo kale ayuu ka dhigana ku jillaabayaa xooga wani kistan hoo qalbigeedibuu rabaa inuu galo kadib deena xumaanuu ku samaeyuu rabaa qofka noocaasoo kale ah tallaabaadad baan marinaynaa buu nabiga calayhi isalaatu wasalaam laaqin ma taqaanaan nacam ya maxaan ka booday tii horaa fashahida calaa nafsi arbaca maraatin anahu zanaya waan soo maray faqaala rasuul lah falacallaka qaala ha sax intaas marka u afar jeer isku markhaati kacay nabiga baaritaan ku sameeyey wuxuu yihi faqala rasul sal slam falacallak ma laga yaabaa inaad ya ma laga yaabaa waa sarbeeb yani lacallaka qabiltaha inaad dhunkatay ma laga yaaba xadidka la cadeeyey lacallaka mashastaha inaad taabatay ma laga yaabaa faqala wuxuu yidhi laa maya wallaahi baan ku dhaartay inahu qad zana alaakhir midkan dabjirka ah qeyrka hadha ah waxaan sharaf lahayn dib ugu laabtay ee aniga isagaa isku jeeda qad zana wuu zinaystay qaala farajamah uma khadaba faqaal alaa kulama nafarnaa ghaazina fii sabiili illah mar allaal markaan baxno khalafa axaduhum lahu nabiib nabiibku waa laaqin ergiga sooma arkin rida uu rabo inuu ergeeyo ama uu u tago dee iskaga boodaya marka hore waa ku laaqin oo ku laaqin oo ku laaqin dhabanuu ka raaci markuu dhagaha kaga garaaco oo dhaga tiro ayay istaagaysaa markaas wax daheelayaa sidaasoo kale weeyaanoo gabadhii buu goofaadhinayaa agu ka geli agu ka geli an u tuuri ogabu u tuuri wabuu ku tuuri wabuu ku tuuri marka dabadeer gabadhii waa abasax bay noqonaysaa xumaanta ku dhacaysa waka nabiibka nabiibatay eh, atays marka qofka wixiisa xumaanta ku sameeya ya waa darawal lifti baan kugu qaaday buu yidhi maalan waa arqaan le maradaan kuu tali buu yidhi waa kawaan le xogow rubcaan kuu raacin buu yidhi ya wa kayri daalika inta xoolihiisa xumaanta ayadee gabadhau ku daagaayo ilahay subxaana wa tacaala waa arkayaa toobad baa la rabaa markaa iyo xumaantaa in laga fogaado nasal اllah caafiyata wasalaama qala wxadana mxamed bn muhana wmashaaq wlafd bn muhana qala xadana mxamed bn jacfar dana shuman simaak bn xarbi qaal samictu jaabir bn samurata yaquul utiya rasuulu lah nabiga calayh salaam baa waxaa loo keenay birajulin qasiir nin gaaban ashcasa basaasan fii xadalaatin xoogo kubab waaweyn calayhi isaanun hoosgunti hoos ku qaba waqad zanaa zinaystay faradahu maratayn laba jeer buu celiyay rororad bal waad uma amara bihi farujin afar jeer be tirada yar tirada badan waan soo maray badan laba jeer hadduu celiyey haddaa reerihii waraysto iyo ninkaa waalim baad ku ogeydeen caqligiisa maxaad ku ogeydeen uma amara bihi farujin dhagax baa lagu rajmiyey fa qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam ba wuxuu yidhi kulamaa nafarnaa markaan baxno qaazina anagoo duulana fii sabiili illahi takhallafa axadukum midkiin baa hari soo maha oo noo daba mari yaniiba isagoo laaqinaya nabiibataysi siduu orgiga umaarata u laaqiyo yamnaxu xidaahunna haweenka mid kamida ah wuxuu siinaya alkuhba wax yaroo shiika ku jira oo caanaa in allahailaahu ilaahay laa yumkinunii in illaahu ilaahay laa yumkinunii ima makaniyo min axadin minhum qof ayaa ka mida ah, ilaa jacaltuu waxaan yeelayaa nakaalan ciqaab ow nakaltu waan ciqaabaya idab baan yeela waan ciqaabayaa buu yidhi yani cida wa cibra waxay ku cibro qaataan oy ku waana qaataan baan marin buu yidhi qofka fii sabiilillahi u baxay ama musaafirka ee baxay reerkiisa in wanaag looga khaliif noqdaa la rabaa oo ciddii loo ilaaliyo oo wixii xumaanood ku aragtay jac ka tidhaahdo ood ogaato ee inuu qofka ku laabto jiiraankiisa iyo ehelkiisa iyo dadkii u dhowaa dadkaa waxaa weeyaan dambi weyn baa ku jira qiyaamaha waxaa nabiga alai slam uu yidhi qofka reerkiisa ninka reerkiisa qiyaama jiiraankiisa qofka asaga qiyaamaha la keenaya kii reerka lahaaba waxaa leeyahay ka gooso ajir ka qaadaa leeyahay famaa danukum buyuri nabigu alai salaam maalinta ayada ajir iyo hawaab iyo xasanaad baahida loo qabo waad ogtihiin maxaad u malaynaysaan qofka asaga in lagu fasaxay layidhi xasanaadkiisa ka qaada layidhi wax muu ku reebi markii ka hadlaya dunuubta waaweyn nabiga ka hadlayana wuxuu ku yidhi an tuzaanii xaliilata jaarika ka mida shirkiga kufriga gaalnimadii waxaa lagu daray dariska dariska kasi darayey qaala faxadatuhu bisaciid bni jubayr faqaal inahu raddahu arbaca maraat sidaasaa saxa afar jeer buu nabigu celiyey alayh salaam oo isagana isku maraadkacay xadana abubakr bin abi shayba qal xadana shabaab taxw xadana isxaq bin ibrahim akhbarana abu camir alcaqadi kilahuma can shucbata can simaak can jaabir bn can nabi naxw xadiidi ibni jacfar wawaafaqahu shabaabatu calaa qawli buu ku waafaqa faradahu maratayn wa xadiid abi caamin faradahu maratayn o alaaa arbacan weeyaan riwayadaasan shaki lahayn qala xadana qutayba bnu saciid wa abu aljaxdari walafdu lqutayba qaala xadana abu cawan can simaak bn xarb can saciid bn jubayr ibn nufaan can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu aleyh waali wasalama qaal wuxuu limaacas binu maalik ku yidhi axaqu maa balaqnii canka asagoo socda markuu yimid nabiga alai slam warkiina waa soo gaaray waxa iga soo gaaray marunba qaala wuxuu yidhi wamaa balaqaka cani maa iga soo gaagaaray qaala balaqnii annaka waqacta bijaariyati ali filaan gabadhaa ree inaad ku dhacday ood ka zinaysatay qaala nacam ee inii zinaytu fadahirni warkii buu bilaabay riwaayadana sidaana leedahay fa arbaca shahaadaatin uma amara bihi farujin afar jeer ayuu nabiga calayh salaam celcelinayay marhaatigii afar jeer hadduu isku marhaati kacay rujima qala xadaثna mxamed الmثنى xadaثna cbdالله عlى qala xadaثna dawud بn abi hindin can abi nadrta can abi saciidin الkhudriy ana rajula min aslma yuqaal lahu macaز bnu malik la yidhaahdo ninkaasa ataa rasuul اlah nabiga alaيه الslam u yimid faqala wuxuu yidhi ina asabtu faaxishatan xumaan baan ku dhacay zinada waa faaxisha wax fool xun wey faaqimhu calaya iga oofi faraddahu nabiyu nabiga calayh salaam baa celceliyay miraaran marar qaala uma sa'ala qowmahu qoomkiisi uu weydiiyey war ninkan maxaad faqaaluu waxay ninkan bal ka warrama ninkan sidan kuma qumanan ma caqligiisa waxbaa ka jiireey faqaaluu waxay dhaheen maa naclamu bihi wax xumaanaan ku ognahay iyo caqligiisaan ku ognahay ma leh waliba dadka noogu khayr badan oo ugu wanagsan oo ikhyaarsan buu kamid ahaan jiray ee maanta waxsi ka noqdeen ilaa annahu asaaba shayan waxbuu ku dhacay waxba qalbigii caqligiisa ma qabee asaaba shayan waxbuu ku dhacay yaraa u arko annahu laa yukhrijuhu minhu inuuna ka saari karin ilaa an yuqaama fiihi alxaddu xad laga oofiya mooyaane waxuu isleeyahy wax kaleoo kaa gudi kara ma leh oo kaa saari kara ood ku badbaadi oon xad ka ahayn ma laha uu isleeyahay ayuu ku dhacay oo zinadaasi dhagax in lagu dilo baad ku badbaadi aakhara buu isleeyahay cadaabu alaakhirati ashaddu min cadaabi dunya adduunka cadaabkiisa iyo garaaciisa iyo dhagaxiisana cadaab alaakhira ka daran tana wada qaala farajaca ila nabiy nabiga calayhi salaatu wasalaam yuu ku soo laabtay oo asagoo nabigana uu soo xaqiijiyay inuuna waalleen fa amaranaa wuxuuna amray an narjumahu ina dhagax ku dillo qaala faindalaqnaa bihi ilaa baqiici alqarqad bannaankii baqiicu lqarqad oo meesha xabaalaha reer madiina hadda ah mar rakisna xabaal bay ahayd qaybna geedka qarqadka ka bixi jiray qaybna suuqa xoolaha meelna waxay ahayd musalla lagu tukado hadda wixii o dhan xabaalay noqotay qaala famaa awhaqnaahu ninkii maana xirxirin asagaa iskeenay ileenay walaa xafarnaa low omaanan qodin god dheer riwaayo kale imaan doonta inuu ogow loo qoday laakiin god dheer oo sida dadka makhraatiga lagu ogay iyagoon iskeenin lasoo qabtay oo kale godka omaana dheereen maadaama asagaa iskeenay war xoogo uun ku yarhakiya carada ayaa nidhi inuu ka boodi karo qaala faramaynaahu ramaynaahu bilcadmi waxalla waxaan heli karnay agagaarka naga yaalay ayaan la dhacnay ramaynaahu waxaan ku gannay bilcadmi lafihi walmadara dhoobadii walkhasafa jiraygii dhoobada jirayga la yidhahdo ashumada laga sameeyo qaala fashtadda markaasuu cararay intiirada intaasa loo yaxabaalay waa ka booday wastadnaa waan ka daba oradnay khalfahu gadaashiisa xataa ataa wuxuu tagay curda alxara shiilamadowdii madiina ayuu yuu gaari ninka asaga ah naaxiyat alxara curdigu waxaa wey waa dhunka meesha dhambaca buurihii ama dhagaxyihii madmadooba dhambaceedii iyo dhinaceediibuu yuu tegey ooba sidii raba dhagaxii buu gaaray faintasaba lana markaasuu noo istaagay markuu baxsan waayey fa ramaynaahu bijalaamiid alxarati ramaynaahu waxaan la dhacnay oon ku gannay bijalaamiid alxara shiilan madowda dhagaxyadeedu waa weynaa jalaamiidu waa jamcu jalmuud jalmuudkana waxaa weye waa dhagaxa waaweyn ka jalmuudi sakhrin xadahu saylu min carid wakiilaha ibnuqays miyuu ahaa faramaynaahu bijalaamiidi alxarati shiilamadowdii madiina dhagaxyadeedii waaweynaa yacni xijaaraba u wadaaye yaan la dhacnay xataa sakata ilaa uu ka aamusay sakata macnaha maat waa dhintay wey qaala uma qaama rasuulu llah nabiga calayhi salaam baa istaagay khadiiban asagoo khudbay min alcashiyi galabtii faqaal awa kulaman balaqna mar allaala markaan baxno qusaatan fii sabiili illah jidka ilahi annaga ku duulayno oo reerihii ka tagna takhallafa rajulun nin baa noo dabamari fii ciyaalina carruurtaanaa sooma lahu nabiibun u sugnaaday laaqin ka nabiibi taysi orgee laaqintiisa oo kale oo carab dheer iyo waseexo iyo finshaarnimo la geli gabdhaha calayo waxaa korkayga ah ku nadray alla uutaa inaan la ii keenin birajulinin facala dalika waxaa sameeya ilaa nakaltu bihi waan ciqaabaya wax lagu sheekaysaan marin qaala fama istakfara lahu nabiga uma dambi dhaaf walaa sabahu mana caayin istifaarna uma weydiino ilah u dembi dhaaf ma dhihin waxna kama sheegin maadaama isagaba iskeelay oo isdahiray mar dambaa laakiin gadaal ayaa arrinkiisa laga hadlay qaala xadaanii moxamed bnu xaatim xadaana bahs ibnu asad xadaana yaziid bnu zuray xadaana daawuud bin abi hindi bihada isnad mila macnaahu wa qaala fi xadiidi faqaama nabiyu nabiga calayh salaam baa istaay min alcashiyi faxamid allah waatna caleyh uma qaal ama bacdu fama baalu aqwaamin dad xaalkood maxay rabaan idaa kazawnaa markaan duulaya takhallafu axaduhum canna dib naga maraayo oo lahu nabibun xaal u sugnaaday ka nabibitays walam yaqul fii ciyaalina qala waxadaana surayj bnu yunus qala xadaana yaxya bnu zakariya bn abi zaa'id xaw xadaana abu bakr bn abi shaybata xadaana mucaawiya bn hishaam xadaana sufyaan kilahuma can daawud bihada isnad bacda hada xadiid غير أن في xadيiثi سفyاn فاcترفa بالزنا ثلاثa mرات bu isku qiray qال وxadثna محمد بن الcلى الحمdاني qال أbu quraybka wey xadثna يحيى بن يعلى وهو بن الحارث المحاaربي عن غyلان هو بن مجامع المحاaربي عن cقبة بن مرتد عن سليمان بن برaydة عن أبيه برaydة بن xusayب رضي الله عنه qaala wuxuu yidhi jaa maacis binu maalik baa yimid ila nabiga nabiga alay salam buu u yimid faqaala wuxuu yidhi ya rasuul allah dahirnay dahir dembi baan garay faqaala wayxaka irjic noqo maba weydiin maxaa samaysaa waradood noqoo warkaada ku duuduubnaado noqoo fastakfir illaah ilaahay dembidhaaf weydiiso wa tub ilahi u toobadkeen sidaasaa fiican inuu qofka is-asturo oo ilaahay u toobadkeeno oo dembigiisii ceebtiisa qarsado ayaa fiican hadduu iskeeno oo xadda laga ofiy la yidhaahdana waa u bannaan tahay qaala fa rajaca baciid xoogoo buu yar sikaday meelaan fogeyn buu yar wailaa ahaan weyda uma jaa'a nabigubuu u yimid faqaala yaa rasuul allah dahirna iyo dahir faqaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam wuxuu wayxaka irjic noqo faistakfir illaaha ilahay dembidhaaf weydiiso watub ilayh u toobadkeen qaala farajaca hayra baciidin meelaan fogeyn buu tegey uma jaa'a faqaala yaa rasuul allah dahirnii faqala nabiyu sal slam midla dalika waa ka jeesanaya mar wuxuu leey war toobadkeen waxada qarso xataa idaa kaanat iraabica mar afaraad markuu gaaray qaala lahu rasuululahi baa ku yidhi calayh salaam fiima udahiruka maxaan kaa dahiraa faqaalat min azina zino fasa'la rasuulu lah sal l slam ba wuxuu wed abihi januun miyuu waalan yahay ilan qof weyn oo caqli leh wax naftiisa lagu dili lahaa lama imaanaye oo ma sheegaye fa waxaa loo sheegay inuu laysa bimajnuun inuuna waallayn bay reerkii yaqaanay ciddoodii u sheegeen faqaala ashariba khamran mahadama khamruu cabayoo xogow maskaxdiisii maa sakraan miyaa ma marqaansan yahay faqaama rajulu nin baa istaagay fastankahahu markaasuuba ursaday ninbaa afka saa uga ursaday falam yajid minhu riixa khamrin khamro urkeed lagama helin qaala faqaala rasuulu llahi wuxuu yihi sal allah alay slam azanaynta ma zinaysatay hadda faqaala nacam buu yidhi faamara bihi waxuu amray ila rajmiya farujima waa la rajmiyey dhagax baa lagu dilay fakana naasu fiihi firqatayn dadkii markaas ninkii haddii la dilay saa lagu dilay waa sheeka dib loo sheekaystay laba kooxood baa loo qaybsamay qaa'ilun koox yaquulu waxay dhahayeen laqad halaka walla waa halaagsamay ninkaasaa nin halaagsamay wey dembi weyn intuu ku dhacay iyo hadallada iskeenay laqad axaadat bihi waxaa koobtay khadi'atu dembigiisi dembigiisibaa koobay ninkaasaga dembiilo weyn bu ahaa waqaayilun yaquul midna wuxuu leeyahay maa towbatun towbad ma jirto afdalo ka fadli badan min towbati maacis ninkaa maacisa wax ka toobad fiican maba jirtaba annahu jaa inuu oola yimid ila nabiyi nabiga calayh salaam oo fa wadaca yaddahu fii yadihi gacantiisa uu gacanta nabiga geliyey oo yidhi waayi kana uma qaal iqtulnii idil nabi allow bilxijaar dhagax igu dil qofkaati dembigiisa in la dhaafay oo bannaanka wixiisa la dahiray wax ka fadli badan oo la imaan laha ma jirto jaada nafsa naftiisuu bixiyey dembi ma leh qaala falabithuu bidalika yowmayn laba maalmood bay wararkii socdeen oo alaaa baa lagu sheekaysanay uma jaءa rasuulullahi nabiga calayh salaam baa u yimid wahum saxaabada oo juluusun fadhiya fasallama waa salaamay uma jalasa saxaabadii buu la fadhiistay kacaadatihi sala اllahu alayh waalih wasalam faqaala wuxuu yidhi istakfiruu limacis bni malik saddex bari kadib walaalkiin maacis bni malik istikfaar iyo dambidhaaf iyo duco haga daba diro qaala faqaaluu waxay dhaheen kafara allahu limacis bni malik allahu dembi dhaafo qaala faqaala rasuulullah nabiga calayi salaam baa wuxuu yidhi laqad taaba wuu toobad keenay toobatan toobo low qusimad haddii loo qaybin lahaa bayna ummatin ummad idil haddii loo qaybin lahaa wada dambowday ummad wada dambowday haddii loo qaybin lahaa toobadda maacis oo kale la wasicathum way deeqi laheed oo waa lagu dambi dhaafi lahaa ah, toobad weyn buu la yimid intaa maacis weeye kadibna islaantii ayada ahayd baa timid qaamidiyadii iyo juhaniyadii ayaa yimid halkaa joogo wallah aclam wabilahi towfiq sala allah waslama calaa nabiyina moxamed